bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa min adyab alminax fii cilmi lmusalax waxaa inoo dembeeyey alkhabar almarduud wa asbaabu raddihi khabarka marduudka ah oo la radinayo on la aqbalaynin iyo asbaabta keensanaysa khabarkaasi in la radiyo <clears throat> wuxuu inoo soo sheegay labada sheekh waxay inoo soo sheegeen in asbaabta raddiga ay keenaan yani markaas ay yihiin labo marka lasoo duuduubo isnaadka oo sakti ku dhaca bimacnaa rijaashi sanadka ruwaaddii inay wax dhacaan oo wax maqan yihiin iyo raawigii wax soo warinaya in la tacniyo wax laga sheego labadaas mid ka mida ayaa keena in sanadkii ama xadiidkii uu marduud noqdo wuxuu bilaabay marka anwaacda xadiidka marduudka ah oo lagu radiyo yani markaas sakti ku dhacay sanadka wuxuu ka bilaabay yani markaasi almucallaq mucallaq tacriifkiisa waa soo aragnay waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah athaani almursal ka labaad nooca labaad oo ka mid a ah anwaacda marduudka waxa weeye waa mursal wa huwa mursalkuna maa xadiid weeye rafacahu taabiciyu taabiciga uu u koryeelay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay inuu u koryeelo taabicigu xadiid kaan yaquula inuu yidhaahdo taabicigii qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama kada aw facala kada rasuulka ilaahay ayaa sidaasi ku hadlay oo saa yidhi ama saasuu sameeyey rasuulka ilaahay sal allahu calayh wasalam maahuudun waxaa laga soo qaatay min qowlihim naaqatun raslun baa laga soo qaatay ay sariicatun waa hal degdegaysa wey aw naaqatun mirsaalna waa la yidhaahdaa hal dheeraynaysa wey maxaa haddaba loogu shabahay oo halkaa looga soo qaatay faka'ana almursila qofka wax irsaalinaya oo nabiga xadiidka u koryeelaya calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa asraca inuu degdegay muxuu u degdegay ila alxadiii ay ilaa dikri alxadiii xadiidka sheegitaankiisu u degdegay faxadafa markaasaa wuxuu xadfay bacda sanadihi sanadkiisa bacdi ka midu xadfay ninkii yani markaa xadiidka sanadkiisii ayuu sheegitaankiisiibuu ku degdegay mar hadduu degdegay wuxuu riday sanadkii wax ka mid ah halkaasaa marka laga soo qaata ayb macaani kaleoo culimmadu ay tilmaameenna way jiraan wacudda waxaa lagu tiriyey almursalu mursalkii waxaa lagu tiriyey min anwaaci almarduud xadiidka marduudka noocyadiisuu ka mid yahay limaa dakarnaa waxaan soo sheegnay ayaa loogu tiriyey oo min aljahaalati ah inaan aan aqoon loo oo jaahil laga yahay bixaali raawi raawiga xaalkiisa raawigii almaxduufi ee la xadfay ila meesha raawi baa ka maqan raawigaa maqan baan aqoon loo lahayn maadaama aqoon aan loo lahayn waxay noqotay in markaasi lagu xukumo xadiidka noocaasa inuu yahay min anwaaci lmarduud lixtimaalihi yani raawigaa meesha ka maqan wuxuu aqbali karaa an yakuuna saxaabiyan inuu saxaabi yahay aw taabiciyan inuu taabici yahay wa cala alakhiiri ka dambe hadduu taabici noqdo yacni yaxtamil wuxuu aqbali karaa an yakuuna iqatan inuu iqa noqdo aw hayra iqatin inaan iqa ahayn anna haddii mursal lagu tacriifiyey taabicigii baa nabi maxamed u koryeelaya calayhi salaatu wasalaam waasitada udhaxaysa bayna hada ataabiciyi aladii yarfacu alxadiia wa bayna anabiyi sal allah alay wasalam hadday tahay cidda udhaxaysa saxaabi haddii la qaطica iyadu basi kuma sugno dhib ma leh lanna saxaabadu waa kulluhum cuduul weeyaan laakiin wuxuu ixtimaali karaa ciddaa meesha ka maqan inay saxaabi tahay waa aqbali waxay kaloo aqbali kartaa in ay taabici tahay haddaba taabici hadduu noqdo garanay hadduu saxaabi noqdo ishkaal ma leh haddii la jasmiyeba haddii uu noqon waayo uu taabici noqdo taabicigii iqana waa noqon karaa yani markaa hayru iqana waa noqon karaa maadaama ixtimaalka halkaa uu ku jiro yani markaa cala looma qaadan karo ayib intaasi waa tacriifka mursalka iyo markaasi meesha laga soo qaatay iyo sababta loogu daray marduudka xukmu lmursali xadiidka mursalka xukumkiisu muxuu noqonayaa ahaba waxaa ku tageen ilaa raddi lmursali dahaba waxaa ku tegey ilaa raddi lmursali ay ilaa raddi xadiii mursal xadiidka mursalkaa radintiisa waxaa ku tegay jumhuuru ahli lxadiii badanka ahlulxadiiku saasay ku tageen wa kaiiru min alfuqahaa in badanoo fuqahadana saasay ku tageen ayb wa asxaabi اlusuuli iyo culimmada usuulka mustadiliina xaal ay deliishanayaan bianna riwaayata almajhuuli ninka majhuulka riwaayada uu soo wariyo yani ninka majhuulka oo xaalkiisa aan war laga haynin ninka aan majhuulka oo xaalkiisa xagga cadaaladdiisa iyo dabdigiisa aan jaahil laga yahay almusamaa ee la magacaabo magaciisa la sheegay idaa kaanad hadday tahay laa tuqbalu midaan la aqbalaynin ay maa rawaahu waxa uu soo wariyey ninkaa majhuulka fa riwaayat lmursali yani ka la irsaaliyey oo meesha laga riday riwaayadiisu wlaa bicadami alqabuul inaan la aqbalin ayadaa mudan limaada lianna almarwiya canhu yani markaasi ka wax laga warinayo fi lxadiii almursal maxduufun waa la xadfay majhuulu lcayni cayntiisa la garan mayo walxaali xaalkiisa iyo sifadiisana la garan mayo yani eh, ahlulxadii iyo fuqahadii badankoodii iyo usuuliyiintii waxay ku tageen xadiika marduudka xadiidka mursalka waa marduud limaada waxay yidhaahdeen eh, ninka majhuulka ah oo magaciisa yani markaasi aan la garanaynin ninka majhuulka oo xaalkiisa aan la garanaynin lakiin magaciisa la sheegay moxamed ibnu cali baa la yidhi ama cali ibnu zayd baa la yidhi magaciisa waa la sheegay laakiin xaalkiis la garan mayo ma iqa mase hayru iqa weeye ninka noocaasoo kale axaadiiskiisa lama aqbalo lianna xaalkiisi baan la aqoonin xaalkiisa marka la ogaado axaadiiskiisana la qaadan lahaa wuxuu yahay ama la radin lahaa mar xaalkiis haddii jaahil laga noqday yani waa la radinaya xadiiskiisa la aqbali mayo ayib kaaba haddii la aqbali waayey bal ka waran ninka aan la sheeginba magaciis xataa lama sheegin iska dhaaf in la sheega xaalkiisa la ogaadee magaciisi baan la garanaynin kaasaa ka mudan inaan xadiiskiisa la aqbalin marka majhuulka haddii la aqbali waayey ninkaa majhuulka majhuulxaalka ah haddii la aqbali waayo xadiikiisii kii mursalka ahaana min baabi awlaa inaan la aqbalin farqa u dhexayna waxaa weeyaan majhuulkani magaciisa waa la sheegay laakiin xaalkiisaan la garanayn mursalkani marka magaciisinmeesha waa ka maqan yahayba magaciisana la garan mayo xaalkiisana la garan mayo idan kaasaa mudan inaan la aqbalin wuxuu ku culay liana almarwiya canhu ay fi lmursali ninka waxaa laga warinaya xadiika mursalka maxduufun waa la xadfuba meesha maba joogaba oo taabicigii baa nebiga u koryeelaya calayhi salatu salaam meesha marka cidda ka maqan magaciisana lama sheegin xaalkiisina garan mayno ninkaasi marka waxa laga soo warinaya mursalka oo halkaa ku qarsooni maxduufun waa la xadfay majhuulul cayntiisa jaahil baa laga yahay la garan mayo wal xaalkiisa sifadiisana la garan mayo waayo lamaba sheeginba marka la sheegi lahaabaa markaa la eegi lahaa halkaas waxaa ku tegey madhabka waxaa ku tegey waa jumhuuru ahli xadiid iyo kaiir min alfuqaha wa asxaabi اlusuul waruwiya can alamati aa waxaa laga soo wariyey saddexda imaam abi xaniifa wamaalik waaxmed axmed laakiin fii riwaayatin canhu waa riwaayo weeye weli waa riwaayo aan mashhuur ahayn weeyaan laba riwaayo weeye imaam axmed baa laga soo wariyey riwaayada aan mashhuurka ahayn ayuu qoladan kula socdaa riwaayada mashhuurka laakiin culimada horu la socdaa ayib fii riwaayatin canhu ay hayr mashhuura ah. waxay ku tageen intaasi waxaa laga soo wariyey qabuulu lmursali muطlaqan xadiidka mursalka in la aqbalo cala aliطlaaq in loo aqbalo ayaa laga soo wariyey marka abi xaniifa iyo maalik iyo riwaaya can imaam axmed hayr mashhuura ah. wa xujatu haaulaa'i waxay xujaysteen ana asukuuta can iraawi raawiga in laga aamuso maxduuf raawiga meesha ka dhacsan oo laga saaray oo laga riday in laga aamuso maca cadaalati saakiti ninkan yani aamusay oon waxba ka sheegin lala qabo inuu caadil yahay wa cilmihi wa maca cilmihi lala qabo inuu yahay nin cilmi leh bianna riwaayatahu riwaayadaasi uu soo warinayo yatarattabu calayha inuu ka dhalanayo sharcun caamun sharci caam ah ikhbaarun waa ka warramid laga warramayo bicadaalatihi ay bicadaalati maxduuf kan meesha ka dhacsa inuu caadiliya xataa qaala bacdum ilaa qaal ay yidhahdeen culimmada ka mid a ina almursala xadiidka mursalka ah ayaa aqwaa ka xoog badan min almusnadi xadiidka mutasilka oo sanadkiisa u xidhiiro limaada lianna man asnada qofka xadiid kuu isnaadiyoo sanadkiisa kuu sheega faqad axaalaka wuxuu kugu soo xawilay oo kugu soo wareejiyey calaa sanadii sanadkiisa iyo wanadari eegitaan fii axwaali ruwaatihi aad eegayso walbaxi baaritaan canhum ruwaada aad baarayso waman arsala qofka kuu irsaaliyo meesha cid ka rida ayb maa cilmihi asagoo ninkaas uu yahay nin cilmi leh wa diinihi nin diin leh ninka wax ridaya wa ammaanatihi nin ammaano leh wa imaamatihi isagoo marka nin imaam ah wa ammaanatihi asagoo ammaano leh wa iqatihi kalsooni lagu qabo maceeda faqad qataca laka wuxuu kuu qaciyeey bisixatihi inuu xadiidkaas saxiix yahay wakafaaka wuxuuna kaa kaafiyey mu'nat albaxi baaritaanka dhibka uu leeyahay can axwaali ruwaatihi la baaro ruwaadda axwaashooda qowlka labaad oo saddexda imaam ay ku tageen waxa weeyaan inuu xujo yahay xadiidka mursalka ah inuu xujo yahay weeye ayib maxaa lagu cileeyay haddaba waxay yidhaahdeen inuu xujo yahay waxaa laga qaadanayaa ninkan raawiga oo wax ridaya maalan waa taabici cid buu meesha ka riday isagaa xadiikii rafciyey oo nabiga u koryeela calayhi salaatu wasalaam mar haddii ninkaasi uu yahay nin caadil ah oo cilmi leh aamuskaasi uu ka aamusay oo meeshan cid ka ridayna uu og yahay inuu wax ka dhalanayo sharci caam ah lanna xadiikana lagu camalfalaya xadiikan uu dadkan ka riday meesha ka riday dad baa ku camalfalaya oo xukum sharciga laga qaadanaya marka isagoo og in lagu camalfalaya xadiikaas ayuu cid riday oo meesha ka saaray ayib mar hadduu meesha cid ka saaray isagoo og xadiikaasi in lagu camalfali doono oo sharci caama ah uu noqon doono waxaan ka qaadanaynaa ninkaa meesha uu ka riday inuu yahay nin caadil ah waila isagoo og inuusan caadil ahayn de ma rideen isagoo og ninkan meeshan ka dhacsan inuu yahay nin aan caadil ahayn yani markaasi ma rideen mar hadduu riday ninkan wax ridanaya uu yahay nin caadil ah ninka meesha uu ka riday nin caadila inuu yahay baa laga fahmaya mar hadduu caadil noqdayna xadiikiisii kaanahu muttasil inuu yahay oo rag cuduula mutasiliin uu ku yahay baa laga qaadanaya ayib qaar baa waxay yidhaahdeen bo intaas sii dhaafeeye waxay yidhahdeen xadiidka mursalka ah iyo xadiidka musnadka waxaa xoog badan midka mursalka ah limaada lianna qofka wax kuu irsaalay bimacnaa sanadka wax ka rida macnaheedu waxa weeyaan asagaa kuu damaano qaaday wuxuu ku leeyahay anaa kaa hoba hasku dhibin intaas aankaarida anaa kaa hoba laakiin ninka kuu isnaadiyey oo sanadka kuu tiriyey macnuu waxaa weeye raggan waan kuu sheega iska baar aduu eeg hadday rag wanaagsan noqdaanna qaado hadday noqon waayaanna isaga tag marka qaar baa waxay leeyihiinba almursalu axsanu min almusnad xadkay sii dhaafiyeen marka arrinka noocaasa yani waa qowl ah, yani markaa daciifa weyaan marka ansax ahayn weyaan waxujatu haaulaahi amadaas dheda xujadooda waxaa weeye ana sukuuta aamus can iraawi maxduufi raawiga maxduufka laga aamuso maca cadaalati saakiti ninka aamusa ee wax ridaya lala qabo inuu yahay nin caadil ah wa cilmihi lala qabo cilmigiisa uu cilmi u leeyahay bianna riwaayatahu warintan uu xadiidkan soo warinayo uu wax ka riday yataratabu calayha inuu ka dhalanayo warintani sharcun caamun sharcin caam ah arrinkaas uu sameeyey ikhbaarun aamuska uu ka aamusay oo meesha cid uu ka riday ikhbaarun waa warramid uu warramayo bicadaalatihi ay bicadaalati اlmaxduufi ninka meesha laga xadfay inuu caadil yahay ayuu markaa arrinkaas iyo sukuudka tilmaamaya xataa qaala bacdum ilaa qaar culimmada ka mid ah ay yidhaahdeen itixaadka sii dhaafiyeenba ina almursala xadiidka mursalka aqwa wuxuu ka xoog badan yahay min almusnad xadiidka la isnaadiyey lianna man asnada qofka xadiid isnaadi macnaa sanadkiisa kuu sheega faqad axaalaka wuxuu kugu soo xawilay oo kugu soo wareejiyey calaa sanadihi inaad markaasi sanadkiisa adugu aad baaritaan ku samayso wanadari fii axwaali ruwaatihi ragga soo wariyey yani inaad eegto walbaxi canhum inaad baaritaan ku samayso ma la aqbali karaa xadiidkooda mase lama aqbali karo maca cilmihi lala qabo asagoo cilmi aqoon uleh wadiinihi cilmi inuu leeyahay lala qabo wadiinihi wamaca diinihi asagoo diin leh lala qabo inuu diin leeyahay wa imaamatihi wa ammaanatihi inuu yahay nin imaamo ammaano leh intaasoo ku sifaysan buu haddana irsaal sameeyey wa iqatihi iyo kalsoonidiisa maceeda lala qabo faqad qataca laka ninka saa yeelay wuxuu kuu qaciyey oo kuu jasmiyey bisixatihi xadiidkaasi uu ka riday inuu yahay xadiid saxiix ah wa kafaaka munata albaxi baaritaanka dhibaatada uu leeyahay iyo mashaqada uu leeyahay can axwaali ruwaatihi ruwaada axwaashooda baaritaan lagu sameeyo lianna baaritaanka ruwaadda la baarayo dhibaata ku sugan oo qofku mashaqu kala kulmaya waxaa laga yaabaa hal raawi intaad baarayso inuu waqti dheer kugu qaato oo markaa raggiibaa isku eg oo markaasi raggibaa markaasi ay shabah badan ka dhexeeya hadday tahay agga ciday yani ka qaateen hadday tahay agga magacyihii hadday tahay agga beledka marka in la kala saaro waa adkaanaysaa wadahaba bacdu ahli lcilmi waxay ku tageen culimada qaar ka mida ah. minhum waxaa ka mid a ah alimaam shaafici ilaa qabuuli maraasiili kibaari taabiciin yani taabiciinta kuwooda waaweyn in la aqbalo yani markaasi mursalkooda ka saciid ibn musayib wanaxwihi waa ardaygii abu hurayre weeyaano inantiisana wuu qabay ayb idandama ilayha markii arinkaa lagu daro yani maa yuayiduhaa maraasiisha marka lagu ay maraasiilu kibaari taabiciin idandama ilayha markuu ku biiro maa yuayuda wax xoojinaya kaan yusnada min jihatin ukhra waxaa lagu biiranaya wuxuu noqonayaa kaan yusnada in la isnaadiya xadiidkii min jihatin ukhra dhinac kale aw yuwaafiqa uu waafaqo qowla saxaabiyin saxaabi qowlkiis uu waafaqo aw yuftiya ay fatwoodaan bimuqtadaahu sida macnihiisa uu keensanaya akaru ahli ilcilmi Eh, waxay yani markaasi culimada qaarkood ay ku tageen qowl saddexaada ah. mursalkii waa la aqbalaya lakin bishuruud shuruud baa lagu aqbalaya shuruuddaasi waxa weeyaan kow waa inuu yahay eh, ninkan la aqbalayo mursalkiisa waa inu min kibaar taabiciin taabiciintu aqsaam bay leeyihiin kibaar iyo yani kuwa dhexe iyo kuwa yaryar bay u qaybsamaan yani marka kibaaru taabiciinku waxay noqonayaan kuwa aarka riwaayadooda aarkeedu ay tahay saxaabada inta badan saxabadii wax ka wariyaan waxaa loo yaqaana kibaaru taabiciin waxaana ka mid ah saciid musayib baa ka mid ah marka ciddan wax irsaalanaysa hadduu yahay maalan saciid musayibo kale iyo ragga la midkaa intaana ay u dheer tahay in la helo xadiikaas mursalka lagu soo wariyey isagoo musnada la helay dhinac kale isagoo mutasilaa la helay waa qodob labaad ama waxaa loo helay mursal kale mursal kale oo kuwan irsaalinayana labadan irsaalinayana ayaan isku sheekh ahayn ama waxaa waafaqay akaru saxaaba ayaa sidaa waafaqay akaru aaaba eh, ama qawlu saxaaba ayaa sidaa waafaqay qowlu saxaaba ayaa sidaa waafaqay ama sidaa waxaa fatwooday akaru ahlicilmi bimacnaa macnahan xadiidkan uu sheegaya mursalkaa ayaa waxaa fatwooday akar culamaa ama waxaa waafaqay qowl saxaabi u leehay ayaa waafaqay intaa haddii la helo wuxuu noqonayaa mursalkaasi waa xuja ayuu noqonayaa marka min kibaari taabiciin inuu yahay ayaa waxaa loo geynayaa isagoo min kibaari taabiciina ninka wax irsaaliye uu yahay ayaa waxaa lagu sii darayaa waa in qodobadan loo helaa oo qodobada mid ka mida ah waa in loo helaa maxay tahay imaa xadiidkii musnada la helay marka maxaa isxoojinaya mursalkii aan haysanay iyo asagoo musnad ah way isxoojinayaan waxaa kaloo lagu sdaraya sheekhu uusan sheegin in mursalka loo helo kii aan haynay mid kale in loo helo marka labada mursal baa markaa isxoojinaya ama maya waxaa loo helay qowl saxaabi baa loo helay mursalka lagu sii xoojinayaa maya aarka culimada ayaa waxay fatwoodeen sida xadiidka mursalka uu sheegayo intaa haddii loo helo yani mursalkii kibaaru taabiciin uu soo wariyay intaa haddii loo helo wuxuu noqonayaa markaasi xujuu noqonayaa wadahaba bacdu ahlicilm waxay ku tageen minhu alimaam shaafici ilaa qabuuli maraasil kibaari taabiciin in la aqbalo yani kibaaru taabiciin taabiciinta kuwooda waaweyn mursalkooda in la aqbalo ayay ku tageen ka saciid musayib wanaxwihi kuwa la midkaa idandama ilayha marka arrinka uu ku biiro manaa uu ku darmo maa yuayiduhaa wax xoojinaya sida kaan yusnada min jihatin ukhraa xadiidka in la isnaadiyo jiho kale isagoo musnadoo manaa mutasilu ku yimid Eh, ama aw yursal isagoo mursal jiha kale ku yimid oo lagu daraya taasna aw yuwaafiqa qowla saxaabi ama inuu waafaqo mursalkii qowl saxaabi aw yuftaa bimuqtadaahu ama la fatwoodo aw yuftii ay fatwoodaan bimuqtadaahu ay bimacnaahu mursalka macnihiisa waxaa fatwooday akaru ahlicilmi badanka ahlucilmiga ayaa fatwooday mar haddii arrimaha loo helay macna waxay tahay mursalkan waa sugan yahay taasu macnuu noqonaya haada alamru haada arrinku waa sidaas wamaa taqadama wixii soo hormaray oo min alkhilaafi khilaaf ah kaainu wuxuu ku sugnaaday fii xukmi lmursali wma taqadama wixii hormaray oo min alkhilaafi khilaaf a khilaafsan yahay fi xukmi mursal huwa fii hayri maraasiili asaxaabati radia allahu canhum waa wixii aan ahayn saxaabada irsaalkooda waxaan ahayn weeyaan falmadhabu axiixu madhabka saxiixa almashhuuru ee mashhuurka aladii madhabkaasoo qataca bihi ay gooyeen jumhuuru ahlicilmi waxa weeye ana mursal saxaabi saxaabiga mursalkiisu xujatun xujo weeye lianna riwaayata saxaaba saxaabada riwaayadooda ay ka warinayaan can hayrihim hayrkood naadiratun waa mid yar waidaa rawow hadday ka wariyaanba can hayri saxaaba bayanuuha way caddeeyeen faidaa alaquu hadday ilaaqaan saxaabadu riwaayadii faaahiru sida daahirkood yani muuqata waxaa weeye annahu min asaxaaba inay saxaabo kale ka wariyeen weeye wa hum saxaabaduna kulluhum dhammaantood cuduulun caadiliin weeye halkan waxay inoogu sheegeen labada sheekh yani khilaafka halisu khilaafsan yahay mursalka ma la xujaysanaya mase lama xujaysanayo wuxuu ku saabsan yahay mursal saxaabi waxaan ahay oo mursalsaaabi muxuu yahay mursalsaxaabi waxaa weeyaan in saxaabigu saxaabi kale uu ka wariyo xadiikii kadibna saxaabiga uu ka wariya ma sheegaya nebigu toos oga warinaya sida maalan saxaabigii dib buu ka soo islaamay marka maxaa dhaafay axaadiis fara badan soo maha day sida abu hurera o kale maalan axaadiis badan baa dhaaftay sanad saabicu soo islaamay ama wuu yar yahayoo wuxuu ahaa nin yar buu ahaa sawaadex maaha marka axaadiis badan ayaa dhaaftay nebigu wuxuu dhintay sal slam asagoo markaasi qaaraba albuluuq ama wuu maqnaa nebigu markuu xadiiska sheegaya calayhi salatu slam wuu maqnaa maba jooginba markaasaa waxay sababtay inuu cid kale ka qaato maadaama xadiidka asagun goojo uusan ka ahayn inuu cid kale ka qaato markuu qaatay kadibna muxuu samaynaya cid saxaabigu ka qaatay ma sheegaya muxuu samaynaya nabigu toos oga warinaya sal alla aleh wasalam kaasoo kale marka waxa loo yaqaana mursal saxaabi maxaa mursal loo leeyahay lianna saxaabigan cidda uu ka maqlay miyaa la sheegay maya wuu riday mar hadduu riday waa mursal wuxuu soo gudagelaya aqsaamtii mursalku soo gudagelaya kaasoo kale marka ka lasku hayo isagu maaha lianna saxaabadu waa cuduul saxaabadu waa cuduul waxaa kaloo naadir ah saxaabadu inay ka wariyaan cidaan saxaabo ahayn way yartahay ma badna waxyaalaha u badanoo ka wariyaanna waa iska ahbaari israa'iiliyaad bay isaga badan yihiin marka mar hadday saxaabadu ilaaqaan ay yidhahdaan qaala rasuulu ullahi salam yani waxay noqonaysaa inay ka wariyeen saxaabi kale wailaa hadday ka wariyeen taabici way sheegayaan waxay odhanayaan fulaan baa noo sheegay kacbul axbaar baa maalan noo sheegay bay odhanayaan markaasi ma ilaaqayaan marka sheekh wuxuu yidhi raximah hada alamru hada arrinku waa saase wama taqadama wuxuu hormaray oo min alkhilaafi khilaaf walsuu khilaafsan yahy fi xukmi mursali huwa fii hayri maraasiil saxaaba radi allahu canhum waa saxaabada mursalkooda wixii aan ahayn weeyaan kaas way midka khilaafku ku jiro falmadhabu saxiix madhabka saxdaa almashhuuru ee caanka ah alladii qataca bihi kaasoo ay qaciyeen jumhuuru ahli cilmi ana mursala saxaabi saxaabiga mursalkiisu xujatun xujo weeye lianna riwaayata saxaabada riwaayadooda can hayrihim ay ka wariyeen naadiratu naadir waa qaliil cidaan saxaabo ahayn bayanuuha way caddaynayaanoo hebel baa noo sheegay bay odhanayaan faidaa alaquu haddaba hadday riwaayada ilaaqaan faaahiru sida daahirka waxa weeye oo ay yidhahdaan qaala rasuulu lah sl annahu min asaxaaba bimacnaa saxaabigan saxaabi kalu ka wariyey markaa saasay noqonaysaa wa saxaabaduna kulluhum dhammaantu cuduulun caadiliin weeye aali almucdal nooca saddexaad oo ah markaas aqsaamta saktun firaawi uu ku sugan yahay waxa weeye waa mucdal wahuwa mucdalkumaa xadii weeye xudifa la xadfay min sanadihi sanadkiisa raawiyaan laba raawi waa laga xadfay fa akar wax ka badan bishari laakiin cala tawaali waa inay isku xigaan cala tawaali maakhudu waxaa laga soo qaatay min acdalahu bimacnaa acyaahu wuu daaliyey masalatun mucdila markay leeyihiin ama daaun cudaal waa cudur yani loo taag waaye weeye dhakhaatiirtu wax dawaa yani waa loo waaye cudurka noocaas waxaa la marka xadiidka laba nin ay ka dhaceen oo isku xiga ama ka badan waxaa laohanaya xadiiun mucdal baa laohanaya almucdalu huwa mucdal maa xadii weeye xudifa laxadf min sanadihi raawiyani faakar cala tawaali yani markaasi markaa isku xigta maaudun waxaa laga soo qaatay min acdalahu bimacnaa acyaahu uu daaliyey oo arinkii yani markaasi arin dhib badan ayuu noqday araabic almunqaicu kan afraad waxa w munqaic huwa munqaicu maa xudifa min sanadihi waa midka laga xadfay sanadkiisa raawin hal raawi aw aar wax ka badan laa cal tawaali laki iskum xigaan marka farqigaasa udhaxaynaya munqaicii iyo mucdalkii munqaicu yani wuxuu noqonayaa sanadka waxba ka dhacsan lakin iskuma xigaan waxay noqon karaan waxa ka dhacaya dhowr nin laakiin bishari waa n isku xigin maalan taabicu taabici baa dhacsan kii ku xigay waa jooga kii ku sii baa dhacsan kii ku xigay waa jooga kii ku sii wahaakada marka way badan karaan way yaraan karaan marba haddii sakti laga helo fii wasat sanad haddii laga helo munqaic baa laohanaya araabicu almunqaicu wahuwa munqaicuna maa xadii wey xudifa laxas min sanadihi raawin aw akar wax ka badan laa cala tawaali tawaali iyo marka kuwa isku xiga waa inaysan ahayn alkhaamisu almudallis aw almudallas waa kii la tadliisiyey altadliisu tadliisku luqatan tadliis waa la agga luqada ikhfaaulcaybi ceebtoo la qariyaa la yidhaahdaa maahudun waxaa laga soo qaatay min adalas dalas baa laga soo qaatay wahuwa dalaskuna aulmatu mugdiga weeya fakaana almudalisa waxaad mooddaa ninka wax tadliisinaya adlama alamra arrinkii inuu ka madoobeeyey oo ka qariyey cala asaamici kii dhegaysanayey oo maqlayey litaqiyatihi muxuu u madoobeeyey litaqdiyatihi wajha sawaabi sida saxda ahayd ayuu markaa daboolay wejkii saxda ahayd ayuu markaa daboolay kan hanaad wuxuu noqonayaa tadliis buu noqonaya ama mudallas buu noqonaya tadliisku xagga luqada waxaa la yidhaahdaa waa ceebta in la qariyo weeye badeecada ceebta ku sugan in la qariyo ayib waxaan laga soo qaatay dalas dalaskuna waa mugdiga weeyaan ninka markaa tadliiska samaynaya arrinkii wuxuu ka qariyey oo ka madoobeeyey qofka dhagaysanaya waayo wuxuusan u sheegin sida saxda ah wtadliisu nowcaani tadliisku waa laba nooc waaxid tadliis isnaad wa huwa waxa weye an yusqia araawi raawigu waa inuu rido raawigu waa inuu ridaa shaykhahu shaykhiisa wayarwiya waa inuu ka wariyaa can shaykhi shaykhihi shaykhu shaykhihi waa inuu ka wariyaa alladii laqiyahu baa shardi ah shaykhaas uu la kulmay aw can mucaasirin lahu aakhara mid kaloo marka uu la mucaasarooday waa inuu ka wariyaa mucaasirkaasoo laqiyahu la kulmay walam yasmac minhu yani marka waxba yuusan ka maqlina walaysa lahu wlxaal laysa lahu aysan markaasi aysan u sugnaanin ijaazatun ijaazo minhu min hada yani marka almucaasir walaa wijaadatu wijaadana markaa kama haysto bilafdin buu kaga warinayaa lafdigaasoo muxtamil yani markaa moodsiinaya lilitisaali yani markaa inuu ka maqlay wadalika can iyo waqaalo weeyaane wa sharu anwaacihi noocyadiisa waxaa ugu shar wahuwa taswiih waxa weeyaan an yarwiya araawi raawigu waa inuu wariya xadiian can daciifin daciif buu ka warinaya daciifkaasoo bayna iqatayn laba iqo u dhaxeeya iqataynkaasoo laqiya axaduhuma alaakhara midkood kii kale uu la kulmay fayusqid adaciifa daciifkii buu ridayaa wayarwiya can shaykhihi iqa shaykhiisa iqaduu ka warinaya can aiqati aani iqadii labaad buu kasii warinaya wabiman curifa bidalika yani man curifa kuwa lagu gartay bidalika arinkaas oo tadliiskaas ah oo min aruwaati ruwaadda waxaa ka mid ah baqiyatun weliid baa ka mid ah walweliid muslim baa ka mid ah alqurashi walaaan yani qurashi nasab maahane waa walaa way xoreeyeen qaalahu alciraaqiyu ciraaqi ayaa markaa sidaa sheegay tadliiska labaa loo qaybiyey midka koobaad waxaa waye tadliisulisnaad tadliisulisnaad wuxuu inoogu tacriifiyey waa in raawigu waa inuu ridaa sheekhiisa sheekhiisa waa inuu ridaa oo ka wariyaa shaykhu shaykhihi ayib shaykhu shaykhihi ayuu ka warinayaa sheekhaas labaaduu ka warinayo shardi waxaa weeyaan waa inuu la kulmay wuxuu kale yani uu noqonayaa wuxuu ka warinayaa nin mucaasira isku wakti yihiin an mucaasir lahu nin yani isku casri ay yihiin oo la kulmay wuxuusan ka maqlin ayib kama haysto ijaazo oo muusan odhan sheekha isku wakhtiga yihiin waad iga warin kartaa waa isku wakhti laakiin eh, wuu la kulmay waana isku casri waxba kama maqan laakiin wuxuu ka odhanayaa marka ninkaasuu ka warinaya ninka uu ka warinayo oo marka uu la kulmay waxbana uusan ka maqlin ijaazo kama haysto oo sheekhaasi muusan oran waad iga warin kartaa marwiyaadkayga wijaadana kama haysto wijaaradu yani waxay noqonaysaa sheekha inoo soo wadee yani markaasi eh, inuu helo khadkii sheekhaas inuu helo oo markaas sidaa uu kaga wariyo lafdiga uu isticmaalay ninka wuxuu noqonayaa lafdi muxtamil ah bimacnaa inuu ka maqlay inuusan ka maqlin sida can iyo qaala iyo ana fulaan oo kale ayuu isticmaalayaa haddaba isnaadkaasi waa qaybsamaya anwaac buu leeyahy midka ugu daran waxaa weeye ugu shar badan midka la yidhaha tadliisu altaswiya muxuu yahay tadriisu taswiya waxa weeyaan raawigi inuu wariyo nin daciif ah ninka daciifka xadiidka uu ka warinayo ninka daciifka wuxuu u dhexeeyaa bayna iqatayn buu udhexeeya maalan ninkani sheekhiis waa nin iqa ah shaykhu sheekhii laakiin waa daciif sheekha saddexaadna waa iqo saddexdan sheekh marka sheekha koowaad waa iqo ka saddexaadna waa iqo laakiin maxaa daciif ah ka labaad baa daciif ah muxuu samaynaya marka kii dhexuu meesha ka saaraya kii labaad maxaa markaas ku xiga kii koowaad iyo kii saddexaad wuxuu samaynaya waxa loo yaqaan tadliis ataswiya taswiya macnaa fiqaad buu ku sameeyey sanadkii weeye muxuuna ka saaray ducafadii buu ka saaray tajwiidna way yidhaahdaa wuu qurxiye waa wanaajiyey oo ragga ducafadahaa ayuu meesha ka saaray ayib midka noocaasa ayaa ugu shar badan tadliisu taswiya ayaa la yidhaahdaa waa simid ruwaadii sanadkao dhan baa iqaad laga simaya ducafadina waa laga saaraya ragga sidaa caanku ah waxaa ka mid a ah baqiya bnu weliid iyo weliid ibn muslim raggaas ayaa marka macruuf ku ahaa alwl waxa weye tadliis isnaad wahuwa an yusqia waa inuu rida araawi shaykhahu shaykhiisa shaykhiisuu ridaya wayarwiya waa inuu ka wariya can shaykhi shaykhihi oo marka uu la kulmay aw can mucaasirin lahu aakhara ama ninay isku wakti yihiinoo isku wati bay yihiin uu la kulma waba kama maqla walaysa lahu walxaal buu ka warinayaa laysa lahu ay liraawi raawiga ooma sugnaanin ijaazatun ijaazo minhu min ashaykh ijaaza kama haysto walaa wijaatun wijaadana kama haysto bilafdin yarwi canhu bilafdin wuxuu kaga warinaya lafdi lafdigaasoo muxtamilin aqbalaya lilitisaali sanadku inuu xiriiro bimacnaa inuu ka maqlay oo kale kacan waqaalo oo kale wa sharu anwaacihi noocyadiisa waxaa ugu shar badan ataswiya ugu shar midka loo yaqaan tadliisu taswiya wa huwa kaasna waxaa weeye an yarwiya raawi raawigu waa inuu wariyaa xadiian xadii waa inuu wariyaa can daciifin daciif waa inuu ka wariyaa daciifkaasoo bayna iqatayn laba iqa u dhexeeya iqataynkaasoo laqiya axaduhum alaakhara midkood kii kale uu la kulmay fa yusqit wuxuu ridayaa ninkii raawiga ahaa oo mudaliska ahaa addaciifa daciif buu ridayaa u dhexeeyey labada iqo wayarwi wuxuu ka warinayaa can shaykhihi shaykhiisu ka warinaya koobaad aiqa can shaykh aani sheekhaasna wuxuu ka sii warinaya kii iqadoo labaad bimacnaa waa kii saddexaad buu noqonaya lakiin maanta muxuu ka dhigay kii labaad buu ka dhigay man curifa bialika ragga lagu aqoonsada waxaa ka mida ah min aruwah baqiyat mawliid baa ka mida ah, walwaliid muslim baa ka mid ah, alqurashi walaan qalahu lciraaqi labo tadliis shuyuukh nooca labaad waxaa weeye tadliisu shuyuukh wa huwa an yadkura raawi raawigu waa inuu sheegaa shaykhahu shaykhiisa waa inuu sheegaa bimaa shay waa inuu ku sheegaa lam yashtahir bihi min ismin ah magac aw kunyatin kunyo ah aw laqabin naanays aw naxwi dalik waqad dama atadliisa tadliiska waxaa dhaleeceeyey bianwaacihi yani markaa noocyadiisaba kaiiru min ala'ima in fara badanoo a'immada ka mid ah xataa baalaga shucbatu ibnu xajaaj ilaa uu ku xeeldheeraa shucba ibnu xajaaj faqaala wuxuuna yidhi atadliisu akhulkadib tadliisku been ayuu markaa walaal la yahay been maaha laakiin been buu walaal la yahay wa qaala wuxuu kaloo yidhi lian asniya inaan zinaysto ayaan axabu ka jeclahay ilaya axabu ilaya markaas xaggayga loo jacayl badan yahay min an udallisa inaan tadliis sameeyo ayb waman curifa bitadliisi qofka markaa tadliis lagu garto can hayri iqaati asagoo tadliisinaya cidaan iqaad ahayn lam yuqbal xadiiuhu xadiikiisa la aqbali mayo xataa yusarixa bisamaac ilaa markaa samaac uu tashriixiyo nooca labaad tadliis shuyuukhu baa raawigii ayaa markaa wuxuu sheegayaa sheekhiis wuxuusan ku caanbixin oo magac ah magac uusan caan ku ahayn ayuu sheegayaa ama kunya uusan ku caanbixin buu ku sheegayaa ama laqab uusan ku caanbixin buu ku sheegayaa wuxuu saa u samaynayaa saddex arrimood mid buu saa u samaynaya imaa sheekhana daciif ah wa imaa waa nin sagiir ah wa imaa waa nin in badan wax ka wariyo marka wuxuu ka dhigayaa inuu sheekhi dhowr sheekh ka dhigu doonaya mar wuxuu ohanaya xadaanii abu muxamed mar wuxuu ohanaya xadaanii eh, almasri mar wuxuu ohanaya xadaanii yani cali bn cabdiraxmaan buu ohanaya mar magaciisii buu ku sheegaya mar kunyadii buu ku sheegaya mar laqab buu ku sheegaya markaasa maxaa la moodaya inay marka arrimahaas mid ka ah ayuu saa u samaynaya sheekhi baa daciifa marka in lagu bartuu diidaya ama yani waa yar wuxuu diiday in la yidhaahdo ninka yar wax ka wariya ama waa yani waxaa ku badan riwaayadiisa wuxuu doonaya inuu dhowr sheekh ka dhigu doonaya ayib culimmadu marka waa dhaleeceeyeen tadliiska sida marka aqwaasha laga soo wariyey ee markaasi alimaam shucba ibnu xajaaj oo kale ciddii lagu ogaado yani markaas tadliis inuu sameeyo xadiikiisi lama aqbalay ilaa markaa tasriix ula yimaado tadliisu shuyuuq wahuwa an raawi waa inuu sheega bima lam yashtahir bihi waa ku sheega wuxuusan ku caanbixin cinda annaas min ismin ah aw kunyatin aw laqabin aw naxw dalik waqad dama waxaa dhaleeciyey atadliisa bianwaacihi kaiir min ala'imma xataa baalaqa shucbatu ilaa u ku xeeldheeraada ibnu xajaaj faqaala wuxuu yidhi atadliisu akhulkadib been buu walaal leeyahay wa qaala wuxuu kaloo yidhi lian asniya axabu ilaya inaan zinaystaa markaa xaggayga loo jeceyl badanya min an udalis waa uun zajri buu uga jeedaay macnaheedu maahan zinaa bannaan ha ka fahmin zinaa bannaan macnaheedu maahan oo zinadu waa min kabaa'iri addunuub weeyaan waman culima bitadliisi qofka lagu aqoonsado tadliis can ayri iqaati yani markaasi can hayri iqaat iqaadka kayrkood qofka lagu ogaado inuu markaasi tadliis ku sameeyo oo markaa uu qariyo rag aan iqaad ahayn lam yuqbal xadiiu xadiikiisa la aqbali mayo xataa yusarixa bisama ilaa sama uu tashriixiyo asaadis waxa weye almursal lkhafiyu nooca lixaad waxa weeyaan almursal lkhafi wa huwa uu wariye araawi can mucaasirin lahu nina isku casri yihiin lam yucraf illiqaa baynahumaa oo markaa aan loo ogayn inay kulmeen walxaal buu ka warinaya laysa lahu ay liraawi raawiga aysan u sugnaan minhu min hada shaykhi ijaazatun ijaaza kama haysto ogolaansho inuu wax ka wariyo walaa wijaazatun wijaazana kama haysto bilafdin buu kaga warinaya lafdigaasoo muhiima moodsiinaya lilitisaali sanadku inuu xidhiiro kacan iyo waqaalo oo kale miaalu dalika kaa tusaalis waxaa weeye maa rawaahu ibnu maajah min ariiq cumar ibn cabdilcasiis can cuqba ibni caamir radi allahu canhu can الnabiyi sal اllah alay slam annahu qaal raxima allaahu xaaris alxaras allah u naxariisto xaaris alxaras xaraska ninka ilaaliya alxaras waa alcaskar baa loo jeedaa waa askarta iyo markaa ciidanka ninka ilaaliya allah marka kaas u naxariisto faina cumara cumar ibn cabdilcasiis lam yalqa lama kulmin cuqbata cuqba lama kulmin cuqba ibnu caamir saxaabigaa lama kulmin qaalahu alxaafid almizi fi alatraaf sidaa waxaa sheegay alxaafi almizi ayaasaa sheegay ayb nooca lixaad oo anwaacda saktun fi lisnaad waxaa weeye almursal alkhafi tacriifkiis waxaa weeyaan waa midka uu soo wariyey raawi wuxuu ka soo wariyey miday isku casri yihiin laakiin aysan kulmin wax liqaa ma dhex marin ijaazana kama haysto ma oran walow yaysan kulminbe ma oran yani markaas iga wari waa arki doona ijaazada noocyaay leedahay wijaadana kama haysto kitaabkiis intuu helay kama warinayo isagoo waliba khadkiisa garanaya wuxuu isticmaalaya lafdi tusinaya inuu ka maqlay ayib haddaba farqiga udhexaynaya tadliiska iyo mursal khafiga wuxuu noqonayaa yani almursal wuxuu noqonayaa ninkani waa sheekhiisii sheekhiisii weeyaan laakiin yani xadiidkan maanta uu ka warinaya kama maqal ama wuu la kulmay laakiin waxba kama warin laakiin mursalku muxuu yahay ninay isku wakhti yihiin lama kulminba lama kulmin waa ninay isku wakhti yihiin isku casri yihiin ayuu wax ka warinaya maalan waa adigoo albaani wax ka wariyey casrigalu noolaa albaani laakiin meed la kulantay waa maya kaas marka muxuu noqonayaa mursal buu noqonayaa laakiin sheekh aad la kulantay laakiin waxba aadan ka maqlin inaad wax ka wariso adood moodsin inaad wax ka warisay kaasi marka muxuu noqonaya tadliis buu noqonaya marka farqiga udhexey waxa midna waa alliqaa ayaa shartiga ah, waa inay kulmeen walow waxba yuusan ka maqlin midna maxaa sharti ah inay isku casri yihiin sawaadix maaha farqigaasaa udhexeeya culimada qaarkood isku darayana way jiraan wa huwa mursal khafi maa kii way rawaahu uu wariyey araawi can lahu mid isku casri yihiin mucaasirkaasoo can mucaasirin lahu mucaasirkaasoo lam yucraf alliqaau baynahumaa aan loo ogayn kulan walaal buu ka warinayaa laysa lahu ay liraawi raawin wax warinaya aysan u sugnaan minhu min hada shaykh wax ka warinayo ijaazatun walaa wijaada ijaaze iyo wijaada midna kama haysto waa arki doonaa insha alla labaduba way noo soo socdaan bilafdin buu kaga warinaya lafdigaasoo muhimin moodsiinaya lilitisaali sanadku inuu mutasil yahay oo ka maqlay kacan waqaaloo kale miaalu dalika maa rawaahu ibnu maajah waa xadiika ibn maajah uu wariyey min ariiq cumar bn cabdilcasiiz can cuqba ibni caamir radia allaahu canhu can nabiy sal slm anahu qaal raxima allahu xaaris alxaras faina cumara cumar lam yalqan lama kulmin cuqba cuqba ibn caamir lama kulmin qaalahu xaafi almizi fi laraaf xaafi almizi yani markaa ayaa saa markaasi sheegay waa shaykhu ibnu kaiir saaxibu tafsiir sheekhiisi weeyaan ibnu kaiir baa inantiisa qabay marka yani waana sheekhiisi weeye ma yucraf bihi tadliisu walirsaalu lkhafiyu Eh, maxaa lagu garanaya tadliiska iyo irsaalka khafiga maxaa lagu garanaya yucrafu tadliisu walirsaalu khafiyu biumuur waxaa lagu garanaya tadliiska iyo irsaalu khafiga arrimaha lagu garanaya minha waxaa ka mid ah ikhbaaru lmudalisi mudalisku inuu warramo aw ilmursilu nafsihi bidalika ninka wax irsaaliyey yani markaasi laftiisu ama ninka sameey tadliiska inuu asugu warramo oo uu yidhahdo hebel arrinka kama maqal ninkan wax ka warinayo lam asmac minhu inuu sidaa u sheego oo qaarkooda markii la weydiiyo lay hebel miyaad ka maqash xadiikaas wuxuu la kama maqla hebel baa ii sheegay tasriixaas waa lagu ogaadaa wa minha waxaa ka mid ah an yucrafa in la ogaado cadamu samaacihi inuusan ka maqal miman rawaa canhu cidda uu ka warinayo muطlaqan si markaasi cala iطlaaq in la ogaado inuusan ka maqlin cidda uu ka warinayo si cala iطlaaq ah aw lidalika alxadiii bikhusuusihi xadiidkan ayuusan si gaara oga maqal binasi imaamin yani markaasi arrinkaasna waxaa lagu ogaada inuusan kama maqalba muطlaqan ama xadiikan uusan ka maqal binasi imaamin min a'immati hada sha'ni imaam inuu nasgareeyo macnaa caddeeyo a'immada fannigan macruufa ku ah inay markaa caddeeyaan oo yidhaahdaan fulaanun lam yasmac min fulaan waadna arkaysaa meelaha qaarkood ayagoo sheegaya iyagoo odhanaya xasan ibnu xasan albasri lam yasmac min abi hurayra kama maal haddii markaad aragto xasanoo ka warinaya abu hurayra marka maxaad ogaanaysaa inuusan ka maqlin xadiikaasna usan ahayn xadii markaasi yani markaa mutasil ah marka arrimahaasaa lagu garanaya inuu mudaliska isagu sheego iyo markaas imaam aimada ka mida inuu tasriixiyo yidhaahdo hebel hebel kama maqal minha waxaa ka mida yucraf waa la garanaya tadliisu walirsaalu khafiyu biumuurin minha waxaa ka mida ihbaaru lmudalisi mudalisku inuu sheego awilmursali nafsihi bidalik minha waxaa ka mid ah an yucrafa in la ogaado cadam samaacihi inuusan ka maqlin minman rawaa canhu cidda uu ka warinay muطlaqan gebi ahaanba kama maqal ardayba uma noqon aw lidalika alxadiii waa sheekhiisii axaadiis badan buu ka maqlay laakiin eh, lidalika alxadiii bikhusuusihi xadiidkan maanta uu ka warinayo gaar ahaan ayuusan ka maqlin arrinkaasna waxaa caddaynaya binasi waxaa lagu ogaanaya binasi imaamin imaam inuu caddeeyo oo nasgareeyo imaamkaasoo min a'immati hada sha'ni fannigan a'immadiisa asbaabu acni fi raawi asbaabta raawiga lagu acniyo waxaan ka soo baxnay saktiga sanad ku dhaca lanna khabarka in la aqbali waayo laba sabab baa keena imaa sanadkii baa kala go'an oo xiriirkii baa la waayey anwaacdiisii lix nooc bay noqdeen waa ka soo baxnay wa imaa raawigii baa wax laga sheegayaa ayib marka hadda wuxuu inoo bilaabayaa yani markaasi raawigii oo la acniyo asbaabta raawiga in la tacniyo markaasi keensanaysa waa toban bacduhaa qaarkeed ashaddu qadxan yanii qadxiga iyo dhaawaca waa ka daran yahay min bacdin bacdiga kale hamsatu minha shan ka mid ah tarjicu waxay u noqonaysaa ilaa cadaalati raawi raawiga cadaaladdiisa u noqonaysaa wahiya waxaa weeye alkadibu raawiga inuu markaa been war beena inuu sheego alkadib ayib watuhmatu bilkadib yani in lagu tumaysta been wlfisqu inuu faasiq yahay wlbidcatu yani markaa inuu yahay mubtadic wljahaala inaan markaasi la garanaynba raawigiba shantaasi waxay u noqonayaan cadaalat raawi wa hamsatun shanna tacuudu waxay u noqonaysaa ilaa dabdi raawi raawiga xifdigiisa wahiya shantaas waxa weye fuxshu lhala haladkiisibaa faaxish noqday mid foolxun halad foolxun buu ku dhacay wa karat lhafla waa nin hafladu ku badan tahay halmaan ku badan yahay wlwahm waa nin wax ismoodsiiya waa mukhaalafatu iqaat waa iqaatkiio marka raawigu uu khilaafo ragga kale oo iqaatka waxay soo wariyaan waxaan ahayn buu soo wariyaa wa suuulxifdi waa nin xifdigiisu marka u hooseeyo wey sayulxifdi baa la yihahda wa ilayka tartiibahaa waxaad qaadata bimacnaa khud wey ilayka qaado tartiibahaa tartiibkeeda ay muratabatan xalay tahay ayadoo la kala tartiibiyey xasaba shiddati ta'hiiriha fi raddi marka sida ay u kala daran tahay xagga radiga say u kala darantahay yani loo kala radinayo u qaado xasaba shiddati taiiriha taiirkeeda iyo saamaynteeda say u darantahay tahay fi raddi xadiikii in la radiyo lanna way kala sareeyaan oo yani markaa isku martaba maahan dhammaantood way kala hooseeyaan asabab lwal sabab koowaad waxaa weeye kadibu raawi cala rasuuli sal allah alay wasalam nabi maxamed calayhi salatu wasalaam oo markaa lagu been abuurto wa yusama waxaa lagu magacaabaa khabarulkaadibi yani markaasi alkaadib wa yusama waxaa lagu magacaabaa khabarulkaadibi calayhi almawduuc baa la yidhahdaa khabarka ninka kaadibkaa mawduuc baa la yidhaahdaa alkaadib calayhi cala rasuuli ninka nebi maxamed ku been abuurtay sal slam khabarkiisa almawduuc baa la yidhaahdaa naga soo marna wاlkadib اlmukhtalaq اlmasnuucu calى الnabi fadalika almawduucu alkhabr mawduucu xukmu riwaayatihi khabarka mawduuca ah iyo in la wariyo xukunkeeda maxay noqonaysaa alwadcu luqatan xagga luqada wadci waxaa la yidhaahdaa alikhtilaaqu waliftiraau waa abuurasho weeye wax qofka asagu u sameya waa been abuur falkhabaru mawduucu marka alikhtilaaq waliftira waa isku macno weeyaan in markaas wixii qofku asagu uu samaysta weeyaan falkhabaru mawduucu khabarka mawduuca huwa almukhtalaqu waa midka la samaystay almakduubu la been abuurtay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam lagu been abuurtay wataxrumu waa xaaraam riwaayat alahbaari in la wariyo ahbaarta almawduuca ahbaarta mawduuca in la wariyo waa xaaraam wataxrumu xaaraam weeye riwaayat alahbaari almawduuca ahbaarta mawduuca oo been abuurka in la wariyo waa xaaraam muطlaqan cala aliطlaaq gebi ahaanba ilaa maca bayaani wadciha ayadoo markaa la caddaynayo in la dejistay mooyaane wa cuwaariha ceebteeda in la faydo la caddeeya mooyaane sababtu maxay tahay liqowli rasuuli illaahi sal allah alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi man xadaa canii xadiian qofka iga sheega oo iga soo wariya xadii xadiikaasoo yuraa uu u arkayo annahu kadibun inuu been yahay fa huwa axadu lkadaabiin kuwa beenta badan mid ka mida weeyaan rawahu muslim xadii aad og tahay ama ay kula tahay inuu been yahay ayaad nebiga u nisbaysa calayhi salaatu wasalaam nimankaas beenta nebiga ka sheegaya mid ka mida aadna noqonaysaa marka waa waciid daran weeyaan xadiikan wuxuu tilmaamayay man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar dawaaci lwadci wadciga maxaa daba keena garanay khabarka mawduuca ah tacriifkiisi waa garanay in la wariyana waa garanay inay xaaraam tahay haddaba in xadiid la dejisto maxaa keensana ah? dawaaci lwadci walkadibi kaiiratun yanii waxyaalaha sababaya dawaacidu waa asbaabta weeye asbaabta wadciga keensanaysa iyo been abuurka kaiiratun waa fara badantah minha waxaa ka mid ah maa yeli arrimahan soo socda o qasdu taqarub ila allahi subxaanahu biwadci maa yuraqibu اnnaas qasdu taqarubi wuxuuyani qasadkiisu uu yahay iyo muraadkiisu altaqarub ila allahi subxaanah ilaahay inuu ugu dhowaado muxuu ilahay ugu dhowaanayaa biwadci maa shay inuu dejiyo yuraqibu اnnaasa fii taacatihi dadka uu ku jeclaysiinayo ilahay in la ateeco wa yurhibu can macsiyatihi yani markaasi can macsiyatihi wuxuu dadka kaga cayrinayo ilaha in la caasiyo oo wuxuu odhanaya qofku waxaa sameeyaa waxaasaa ku dhacaya ayib kama facala bacdu lmansuubiin kama facala say sameeyeenba bacdu lmansuubiina yani markaasi kuwa loo nisbeeyo oo loo tiiriyo qaar ka mida ah, ila zuhdi zuhdiga iyo wasalaaxi wanaagga waa siday sameeyeen raggan oo kale ragga zuhdiga iyo salaaxa loo sheego inay ka mid yihiin zuhaadda iyo saalixiinta ayaa arrinkaas sameeyey wa haaulaai kuwaasna sharulwadaaciina kuwa xadiiska dejiya kuwa ugu shar badan weeyaan wa ashaduhum balaa'an waa kuwa ugu dhibaatada badan wanakba ugu masiiba badan fa ina annaasa dadku yahiquuna bihim waa ku kalsoonaanayaan runbay moodayaan warkooda wa wayarkanuuna ilayhim way ku dagmayaan lintisaabihim ila asalaax waxay u abtirsanayaan dadkaasi wanaag wanaag baa ka muuqda imaamu maalik baa waxaa la weydiiyey cabdilkariim ibn abi mukhaariq maxaa wax oga warisay wuxuu yidhi qaratnii lixyatuhu garkiisa ay kariyey buu yidhi garweyn buu lahaa buu yidhi sawaadix maaha marka nin wanaagsan baan mooday wa min haaulaa'i kuwaas waxaa ka mida aladiina ah kuwii kaanuu ahaa yakdibuuna xisbatan kuwa markaasi nebiga ugu been abuurta xisbatan ay taxasuban ixtisaaban ajardoon wa taqarub ila allahi tacaala iyo ilaahay inay ugu dhowaanayaan min haulaai waxaa ka mida ah kuwaas aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yakdibuuna kuwa markaa nebiga ku been abuurtay sal slam xisbatan ay ixtisaaban ajardoon wa taqaruban ilaahi tacaala iyo ilaahay inay ugu dhowaanayaan waxaa ka mida ah abu cusma nuux ibn abi maryam almarwasi baa ka mid ah qaadi marwa meesha la marwa ayaa markaasi qaadigeedu ayuu ahaa almulaqab waxaa lagu naanaysaa binuux aljaamic ahad alfiqha nuux jaamic baa la yidhahdaa culimadu waxay wax kasta waa kulmiye ninkaasi waxaan runka ahayn run waa laga waaye ahad aiha ninkaasi wuxuu ka qaatay fiqiga can abi xaniifa wabni abi layla qiila lahu waxaa lagu yidhi min ayna laka xaggee kaaga sugnaaday bmanaa xaggeed ka keentay min ayna laka can cikrima can ibni cabaasin radia allahu canhuma fii fadaa'il alqur'aani suuratan suura xadiidka aad cikrimo ka warinayso cikrimana ibni cabaas uu ka warinayo oo ku saabsan fii fadaa'il qur'aani qur'aanka fadaaishiisa suuratan suura suuradkaas yani si gaar ah fadliga gaarko yani marka aad u sheegayso xadiidkaasi ku sugan xaggeed keentay walaysa haada xadiidkani yani markaasi kuma sugna walaysa haada xadiidkani muusan ahaanin cinda asxaabi cikrima ardaydii cikrimo waa laga waayey adunbaa lagugu arkay marka min ayna laka ka heshay faqaala wuxuu yidhi nuux innii anigu ra'aytu waxaan arkay annaas dadkii baan arkay qad acraduu ayagoo ka jeedsan can alqur'aan oo washtaqaluu ku mashquulay bifiqhi abi xaniifa abi xaniifa fiqigiisii wa makhaazi ibni isxaaq iyo siiradii ibni isxaaq fawadactu hada alxadiii xadiiskan aan dejiyey xisbatan ay ixtisaaban anuu markaa ajar ilahay markaa kaga doonaya arrinkaas oo dadki baan doonayaa buu le inaan qur'aanka jeclaysiiyo man qara'a suurata kada falahu kada waman qara'a suurata kada falahu kada soo waadix ma marka dhammaan yani qaar baa marka ku kadsoomayo soo naqliya axaadiista suurad kasta markay bilaabayaan way soo naqlinayaan sida zamashari saaxibu kashaaf oo kale iyo kuwo la mid ah waxay soo naqlinayaan xadiidkaas daciifka ah mawduuca ah oo uu dejiyey nuux ibn abi maryam markaa uu ku tilmaamaya suurad kasta fadliga ay leedahay gaarka ayuu markaasi ayay soo naqlinayaan arrinkaana waa arrin aan sax ahayn wey taa marka waa midda koobaad sababka koowaad waxaa weeyaan waxay sidaa u samaynayaan taqarub ila allahi bay saa u samaynayaan laakiin dee taqarub ka heli mayaan cadaab iyo markaas ciqaab bay kala kulmayaan fakam min muriidin lilkhayri lan yusiiba ti laga soo wariyey inuu yidhi ibnu mascuud badanaa mid khayr doona laakiin khayrka aan asiibaynin isagoo hadduu khayr ka doonayo khayr ku heli mayo cadaabbu markaa kula kulmaya man kadaba calaya mutacamidan ayuu soo gudagelaya falyatabawa maqcadahu min annaar aani ta labaad weeye atazalluf in loo dhowaado sabab kalaad waxa wey ataluf in loo dhowaado mana taqarub ah, maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa marka dhowaansho loo dhowaanaya ila abaqati alxaakima qolada wax xukuntaa loogu dhowaanaya axaadiis la dejinayo biwadci maa shay baa loo dejinayaa yuwaafiqu waafaqsan ahwaa'ahum siday ayagu jecel yihiin ka qisati khiyaad ibni ibraahim annakhaci alkuufi maca amiiri almuminiina almahdi alcabaasi sida ninkaa uu sameeyey oo kale ninkii markaasi abaasiga ahaa oo almahdi laqabkiisu u ahaa yani markaasi ayaa ninkan khiyaad ibn ibraahim annakhaci maciisa ayuu arrinkan oo kale sameeyey fainahu khiyaa ibn ibraahim dakhala wuu u galay calayhi cala almahdi buu u galay wa kaana wuxuu ahaa almahdi yuxibu mid jecel alxamaama xamaamku jeclaa waa shimbirta la garanayo wayalcabu bihi waana ku ciyaaraya faida qudaamahu xamaamun mase hortiisaba ninkii yani markaasi amiirka ahaa hortiisa waxaa ku sugan xamaamkii faqaala wuxuu yidhi iyaas baa odhanaya xadaanaa fulaanu can fulaanin wasaaqa sanadahu sanadkii buu sheegay qaala ana nabiya sal alla alay slam qaala nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa sabqa ay laa musaabaqata tartan ma jiro wax lagu tartamo ilaa fii naslin waran mooyaane aw khufin geel mooyaane aw xaafirin farda mooyaane aw janaaxin garab mooyaane shimbiro mooyaane marka fazaada wuxuu ku kordhiyey fi lxadiii xadiika laf aw janax buu ku kordhiyey facarafa almahdiyu mahdi wuxuu gartay annahu yani khiyaad kadaba liajlihi inuu been u sheegay asaga dartii faamara wuxuu amray bidaxi lxamaami xamaamka in la gowracaba yani xadiiku inta kale waa sax marka laga reebo aw janax Eh, waana ashyaada ay ku bannaan tahay in eh, lagu tartamo weliba lagu dhigto yani maal lagu kala qaato maxay tahay nasli waa warmaha yani oo kale laba qof inay markaasi eh, dhigtaan arin noocaas noocaasoo kale ku tartamaan oo ninka halkaa ku dhuftaa ama halkaa la helaa waxaasuu leeh adna waxaa keen adna waxaa keen waa bannaanta ayib waxaa kaloo bannaan yani tartanka lagu tartamayo geela qofku waa cagta geela weeye baabacada ayib aw xaafir xaafirkuna waa qoobka fardaha weeyaan marka ashyaada noocaasa tartan waa ku bannaan yahay in markaasi maal lagu kala qaato oo lagu tartamo waa bannaanta intaa waxaan ahayn lama ogola haddaba wuxuu ku daray ow janaax janaaxa marka muxuu ugu darayaa leanna ninkan yani markaasi amiirka ah ayaa bahasha ku ciyaaraya marka wuxuu doonayaa inuu u helo makhraj arrinkan uu samaynayo inuu markaasi daliil ugu sameeyu doonayaa markaasuu janax markaa ku daray ayb wlxadiiu xadiiku rawaahu waxaa wariyey asxaabu sunan asxaabu sunankaa wariyey duuna ziyaada almawduuca ayadoo markaa aysan la socon ziyaadadan markaa si la dejistay oo markaa mawduuca ah saddex ariga qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa oo markaa ay u dejiyaan axaadiidta ifsaadu diini calaa ahlihi diinta inay ka fasahaadiyaan dadka markaa ahludiinka ah kama facala zanaadiqatu siday sameeyeen nimankii markaa zanaadiqada ahaa waa niman markaa zandiiqu waa munaafiq oo kale weeyaan oo qof islaamnimo muujisanaya daahirka marka laga eego laakiin baainka gaalnimo qarsanaya marka nimankaa zanaadiqada say sameeyeenoo kale alladiina kuwaasu dakhaluu filislaam islaamka galay maxay u galeen likhadiicati lmuslimiina muslimiinta inay khayaanaan bay doonayaan naxw bayaan ibnu samcaan ninkii loodhan jiray oo kale alladii kaasoo qaala yidhi biuluuhiyati caliyi bni abi aalib radi allahu canhu cali waa ilaah buu yidhi cali waa khaalid ibn cabdilaahi alqasri wa axraqa waa ninkii dilay jacd ibnu dirham ninkii dilay weeye khaalid ibn cabdilahi alqasri marka khaalid ibn cabdilaahi alqasri ninkaasi markuu sheegtay inuu cali yahay ilaah yani markaasi waa dilay lanna waa gaalnimo sariixa weeyaan waa gaalnimo sariixa weeye cali laftiisu rag noocaasoo ilaahnimo ku sheegay wuu gubay wuu gubay yani markuu u sheegay inuusan ilaah ahayn waa aqbali waayeen si kasta yani wax oogu sheegay way aqbali waayeen wuxuu lamaa ra'aytu amra amran munkaran ajajtu naari wadacawtu qambara markaan arkay arrin la inkiro bimacnaa in ilaahba laygu sheegayo waxaan u yeertay buu yidhi addoonkaygii qambare la odhan jiray dabkiina waa shatay buu yidhi waa dabki ku cadaabayey marka wuu gubayba marka arrinkaasna way u samaynayaan ifsaad liddiin bay doonayaan diinta inay ku fasahaadiyaanoo muslimiinta diintooda ay ka fasahaadiyaan afar oo dadka marka aan aqoonta lahaynoo juhalada ah axaadiistaasi yani markaasi ay dejinayaan ay ku sheegayaan arrinka noocaas cali inuu ilaah yahay ama kuwa la midkaa dad baa run moodaya caamatu naas run bay moodayaan marka waa ifsaad lidiin bay saa u samaynayaan afar altakasub walirtizaaq waxay saa u samaynayaan takasub oo ku shaqaysanayaan irtizaaqna waa alabu risqi risqi iyo nolol bay ku doonayaan bima yadacu waxa uu dejinayo min alakhbaari war ah kama huwa shanu qasaasiin sida markaas uu yahay baa nimanka yani dadka u sheekeeya oo dadka wacdiya arrinkooda siduu yahayba ayib oo qaar baa samayn jiray intay meel istaagaan bay sheeko bilaabayaan sheeko la yaab leh ayay bilaabayaan oo markaasi dadku aad u dhegaysanayaan meeldhex markay marayaan bay marka hadalka joojinayaan waxay leeyihiin warka si aan u dhammaystiro waa in xoola la aruuriyaa bay leeyihiin xoolaha markii la siiya marka sii wadayaan marka wahaakada marka wuxuu aruurinayaa axaadiid noocaas isagu uu dejiyey buu markaasi aruurinaya dadkuna aad ba marka u jecel dadka noocaasoo kale ah alintisaaru lira'yi waxay saa u samaynayaanoo xadiiska u dejinayaan ra'yi bay u nusraynayaan madhab bay u nusraynayaan daa'ifo mucayanay u nusraynayaan sida maalan yanii shiicada ayaa qaarkood waxay yidhaahdeen caliyun khayru lbashar man shakka fiihi faqad kafar cali asagaa basharka ugu khayr badan qofka ka shakiyana waa gaaloobay ayib kuwa asxaabul madaahibka ah yani waata laga soo wariyey qaarkood xanafiyada inay yidhaahdeen yani axaadiis ay dejiyeen oo yidhaahdeen nebigaa sheegay oo laga sheegay inuu nebigu yidhi sal allahu aleh wasalam ummaddayda waxaa soo bixi doonaa nin la yidhahdo maxamed ibnu idriis oo ummaddayda ibliis oga daran xagga dhibaatada waxaa soo bixi doona nin la yidhaahdo nucmaan ibnu haabit oo markaasi siraaju ummatii ah ummaddayda faynuusi iftiin u ah iyo nuur marka waa intisaar lilra'yi ama lilmadhab weeyaan ayb eh, waxaa weeye aliqraabu liqasdi اlijtihaar in markaasi ay saa u samaynayaan ayagoo doona inay ku soo caanbaxaan aliqraabu yani iqraab inuu shay qariiba keeno oo axaadiiskan waa asagu dejisay weeye liqasdi اlijtihaari suu markaa ugu caanbaxo wuxuu doona inuu caan ku noqdo oo la yidhahdo xadiidkaasi hebelun baa yaqaana cid kaloo taqaana xadiidka oo laga hayo ma ay jirto ilaa fulaan marka qof markuu doono inuu caan noqdo de wax la yaab lu keenaa soo maaha waxay yidhahdaan culimmadu bul bi'ra zamzama tashtahir ceelka zamzam ku kaadi caan baad noqonaysaa eh? ya haddii ninuu yan la duristaag kaadi maxaa la odhanayaa war baa ku kaaji ninkaas magaciis hagee joogaa sawaadix maaha yashtahir marka qaar ba waxay ku doonayaan inay ku caanbaxaan bay doonayaan maa yucrafu bihi lwadcu wadciga maxaa lagu garanaya inuu xadiidkan mawduuc yahay maxaa lagu garanaya yucrafu alwadcu biashyaa wadciga waxaa lagu garanaya ashyaa mina waxaa ka mid ah ictiraaf alwaadici nafsihi inuu markaa qirto kii dejiyey bidalika arrinkaas ictiraaf alwaadici nafsihi bidalika arrinkaas kama ictarafa nuuxu ibnu abi maryam almadkuur nuuxi hadda soo marnay almadkuuri aanifan nuuxi hadda la soo sheegay yani markaasi su u qirtay oo kale kama ictarafa nuux ibnu abi maryam siduu u qirtay nuux ibnu abi maryam almadkuuri aanifan la soo sheegay markii dhoweyto wamaysara ibnu cabdirabi alfarisi isaguna wuu irtay wuxuu qirtay biannahu wadaca inuu dejiyey sabciina xadiian toddobaatan xadiid oo ku saabsan fii fadli caliyin radi allahu canhu wa minha waxaa ka mid ah waxaa lagu garanaya wadciga an yakuuna almarwiyu inuu yahay marwiga waxaan la soo warinayo mukhaalifan mid markaa khilaafsan lilxisi shayga markaasi xawaasta lagu arkayo ayib waxaa lagu ogaanaya ayb an yakuuna almarwiyu waa inuu yahay mukhaalifan lilxisi mid markaasi maxsuuska iyo waxa markaasi ishu ay qabanayso khilaafsan ayib hayra qaabilin liltawiil aan ahayn markaa mid aqbalaya in la awilo ka xadii ina safiinata nuux taafat bilbeyti wasallat khalfa almaqaami rakcatayn waa sida hadalkan la soo wariye oo odhanaya nebi nuux doontiisii waxay ku dawaaftay kacbada waxayna ku tukatay maqaam ibraahim gadaashiisa laba ragcadood ku tukata ma aladii yaqbal haada yaa aqbalaya ya qofka caqliga leh oo waxaas aqbalaya man huwa waa kee ma uu jiro akarahu adahabiyu dahabi baa sheegay fi miizan miizan ictidaalku ku sheegay can cabdiraxmaan ibnu zayd ibn aslam buu ka sheegay can abihi can jaddihi wa huwa daciifun cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslamna waa nin daciifa weeyaan asabab aani halkaa wuxuu kaga soo baxay sheekhu sababkii koobaad oo markaasi ka mid ah, yani asbaabta lagu tacniyo marka raawiga waa inuu nabi maxamed ku been abuurto calayhi salaatu wasalaam asababu aani waa atuhmatu bilkadib in been lagu tuhmaysto wadalika an yucraf araawi tuhma bilkadib waxay noqonaysaa an yucraf araawi raawigii waa in la garto bilkadib inuu been ku sheegayo fii kalaamihi hadalkiisa maca annaas uu la sheekaysanaya dadka markuu u sheekaynayo ayuu markaa wax ku dardaraa oo been ku sheegaa aw an yanfarida inuu qofku la tafarudo bima shay yukhaalifu uu ku khilaafayo alqawaacid almacluuma min addiin bidaruura wuxuu la keliyoobaya bimaa shay buu la keliyoobayaa yukhaalifu khilaafsan alqawaacid almacluuma qawaacidda la garanayo min addiini diinta xaggeeda bidaruurati daruur ahaan lagu garanayo wa yusama waxaa lagu magacaabaa khabarulmuttahami yani midkaa muttahamka khabarkiisa almuttaham bilkadib almatruuk baa la yidhaahdaa ninka beenta lagu tuhmaysa ayib marka labadaa mid bay ka imaanaysaa tuhmadu dadku markuu u sheekaynayo ayuu been ku daraa ama wuxuu soo wariyey oo keligii uu soo wariyey shay khilaafsan wax diinta dadkoo dhan ay wada garanayaan maalan waxaa ka mid a ah, maa yuclam min addiin bidaruura inay zinadu xaaraan tahay waa macluum min addiin bidaruura sowaadix maaha inuu soo wariya maalan wax bannaynaya zinadii oo kale waxaa la odhanayaa hebel wuxuu la tafaruday bima yukhaalifu alqawaacid almacluum min addiin bidaruura ayaa la odhanaya ayib kaasoo kale marka wuxuu noqonaya khabarkiis waxaa loo yaqaana matruuq baa la yidhaahdaa wa min amhilatihi waxaa ka mid ah axaadiidu sadaqa addaqiiqi can farqat can samura can abi bakr radi allahu canhu ayib waa axaadii marka waa ninka la yidhaahdo farqat ninkaas wey ninka markaasi matruuqulxadiidka ah wa axaadii camr ibnu shamir can jaabir aljucfi can xaari xaari alacwar can caliy bni abi aalib waa ninka la hahdo shamir weyaan camar ibnu shamir kaasna waxaa la odhanayaa matruuq baa laodhanayaa matruuq ayaa la odhanayaa fulan matruuq alxadii haddii la yhahdo yani fulan matruuq alxadiid macnuhu waxaa weye ninkani beentu sheeg sheegaa weye dadka markuu u sheekaynayo ayuu been sheegaa weeye asabab aali waraabic walkhaamis sababka saddexaad iyo kan afraad iyo ka shanaad waxaa weeye fuxshu ala raawi wa karatu aflatihi wa fisquhu bima lam yabluq alkufra waa fuxshu ala raawi raawiga haladkiis inuu faaxish noqdo o wa karatu aflatihi raawigu afladiisu inay badato waa labo wa fisquhu yani marka inuu faasiq yahay oo fisqi ula yimaado bima shay lam yabluq alkufra kufri aan gaarsiisnayn ayib wayusama waxa lagu magacaabaa kaasi intaasi waxa lagu magacaabaa khabaruhu wayusama khabaruhu saddexdaasba faaxish اlhala iyo kaiir اlhafla iyo alfaasiq laakiin aan kufri gaarhisnayn fisqigiisu khabarkooda munkar baa la yidhaahdaa cinda man lam yaqsir اlmunkara waa marka aan ku soconno cidda aan munkarka ku koobaynin calaa maa khaalafa fiihi daciifu midka xadiidka uu khilaafay daciifku aiqa iqa uu khilaafay lianna munkarka yani mar waxaa loo isticmaalaa nin iqa ah iyo nin daciifa ayaa iskhilaafay ayib ninka daciifka ah, xadiikiisa wuxuu noqonayaa munkar buu noqonaya ninka iqadana muxuu noqonaya macruuf buu noqonaya waa naga soo marnay ayib marka culimmada aan ku gaar yeelaynin yani munkar ulxadii ciddii la tafaruda xadii isagoo daciif oo cid iqa khilaafta cidda aan ku koobaynin baa waxay u yaqaanaan yani markaasi faaxishu lkhalaq iyo kaiiru lhafla iyo faasiqii aan xadiikiisa waxay u yaqaanaan munkar bay yidhahdaan marka munkarkii labadu waa loo isticmaalaya xadiidka nin daciif uu tafarudo oo iqadii uu ku khilaafo iyo xadiidka uu soo wariye nin faaxishulhala ah kaiirulafla ah nin markaa faasiq ah labaduba waa laohanaya waxaa la odhanaya markaasi munkar baa la odhanaya wa miaalu dalika arrinkaa tusaalis waxa weeyaan maa rawahu nasaa'iyu ibnu maajah min ariiq abi zukayr yaxya ibnu moxamed ibnu qays can hishaam ibni curwa can abiihi can caaisha radi allahu canha marfuucan kulu lbalxa bitamri balxigu waa yani maraaxisha markay timirtu bislaanayso marxalad ay soo martaa balxi la yidhaahdaa balxi ayib aruab waa marxalo ka mid a ah. atamru waa markay qalasho timirta caadiga la cuno markay ta noqoto ayaa atamru la yidhahdaa marka kulu balxa bitamri ku cuna balxiga timirta ku cuna faina bna aadama ina aadam idaa akalahu markuu cuno adiba hayaanu shayaanku waa carooda qaala nasaaiyu nasaa'i wuxuu yidhi hada xadiiu munkar waa xadii munkar ah tafarada bihi waxaa la keliyoobay abu ukayr yaxya ibn muxamed wa huwa shaykhun saalix waa sheekh wanaagsan waa nin mutadayina weeye hayr annahu lam yabluq muusan gaarin mablaq man cid darajadiisa yuqbal tafaruduhu la aqbalayo tafarudkiisa yani asaga keligiisa soo wariyey xadiikaas keligiis ayaa soo wariyey markii la eego asaga keligiisna xadiidkiisa lama aqbali karo maxaa wuxuu noqonayaa xagga diin ahaan waa u wanaagsan yahay laakiin dabdigiisa ayaa markaa aad u liita maadaama sidaa uu yahay waxa uu la tafarudo keligii soo wariyo lama aqbali karo ayib asabab saadis sababka dhexaad waxaa weeye wahmu raawi raawiga wahmigiisa weeye wa huwa an yarwiya alxadii raawiguwahmu raawi waxaa weeye an yarwiya alxadiia xadiidkii wahmu raawi wa huwa waxa w muraawigu an yarwiya alxadiia xadiidka inuu soo wariyo raawigu calaa sawiili tawahum si ismootis inuu ku soo wariyo tawahumku waa ismootis weeyaan ayb yani qofku hadduu wax ismootiiyo axyaana qalad buu ku dhici karaa intaad wax ismootiiso ayaa waxaas wuxuu noqon karaa wax qaldan wlwahmu kamaa yaqacu fi sanad wahmigu suu u dhacayo sanadka oo muxuu noqonayaa aw wasli munqaicin xadii munqaica in la wasliyo yaqacu fi lmatni matnigana waa dhacaya biidkhaali xadiiin fi xadiiin akhar xadii baa xadii kale la dhex gelinaya yani wahmu raawigu waa raawigu inuu xadiis ku soo wariyo cala sabiili tawahum oo markuu ismoodsiiyana uu ku qaldamo ismoodsiidkii waxaa laga yaaba axyaanan qofku intuu wax ismoodsiiyo inuu wixii ay u saxmaan laakiin kan wuxuu noqonaya intuu wax ayib wahmiga marka sanadkuna waa dhacaya matniguna waa dhacaya sanadka wuxuu noqonayaa xadii marfuuca in xadii mawquufo saxaabi ku jooga in la rafciyo oo nebiga loo koryeelo sal alla alay wasalam wuxuu noqon karaa xadii munqaaca in mawsuul laga dhigo ayib waa wahmun fi lisnaad wahmun fi lmatnah yani markaasna waa dhacaya sheekha inoo keenaya wlwahmu yakuunu qaadixan wahmigu wuxuu noqonaya mid wax dhaawacaya kaliclaali yakuun wuxuu noqonaya qaadixan lisixat alxadii xadiika sixadiisa waa dhaawacaya wadalika aliclaal bilirsaal waa xadiiska in lagu cileeyo inuu mursal yahay wahayra qaadixin midaan xadiiska dhaawacayna wuu noqonaya kaliclaali biwahmin raawin fi smi axadin min rijaali sanad wahayra qaadixin midaan qaadix ahaynna wuu noqonaya wahmigii kaliclaali waa sida xadiiska in lagu cileeyo biwahmi raawin raawi inuu ku qaldamo fi smi axadin qof magaciisa qofkaasoo min rijaali sanad ka mid ah ayib yani mar wuxuu noqonayaa wahmigu xadiikii wuu dhaawacayaa sida maalan xadii mawquuf ah in markaasi marfuuc laga dhigo marna wuxuu noqonayaa wahmigu midaan markaasi aan xadiidka dhaawacaynin waa sida maalan laba raawi oo sanad ku jira in magaceed isku qaldo labaduna waa iqo ayib markaasi wahmiga noocaasa oo qof ku qaldamay raawiga magaciisa wax basi u keeni mayo wadaabitu dalik mar haddii labaduba ay yihiin rag iqaad ah labadu waa iqaad wax baasay u keeni mayo hadduu magacii ku qaldamay wadaabitu dalik arrinkaa daabitkiis waxaa weeye ana alkhabara khabarku laa yakhlu kama marna ima an yakuuna fardan inuu yahay mid fardi ah macnaa qof keligiis uu soo wariyey aw yakuuna lahu inuu yahay manaa fardi hal sanad buu leeyahay yani aw yakuuna lahu akar min ariiq ama wuxuu leeyahay wax ka badan hal sanad aw akaru min ariiqin hal ariiq wax ka badan manaa hal sanad wax ka badan faalawalu kan hore yalzamu min alqaطxi fii sanadihi sanadkiisa marka la qaxiyo waxaa ka laazimaysa alqaطxu fii matnihi matnigiisa in la qaxiyo wa bilcagsi cagsiguna muxuu noqonayaa haddii la qaxiyo matniga sanadkiina waa la qaxinaya waani ka labaad laa yalzamu kama laazimayo min alqaطxi fii axadihima midkood in la qaxiyo alqaطxu fi اlaakhari kan kale in la qaxiyo kama laazimayso ayib yani waxay noqonaysaa eh, wahmigi mar wuxuu noqonaya xadiiski in lagu cileeyo marna wuxuu noqonaya midaan markaa xadiikii lagu cileyn yani cillo markaas aan keensanaynin arrinka waxaa lagu dabdinayaa waxaa weeyaan khabarku haddii hal sanad uu leeyahay sanad waaxid uu leeyahay ayib sanadkaasi haddii wax laga sheego oo qaadixu ku soo arooro matnigiina wuu raacayaa ayib haddii matniga qadxu ku soo aroorana sanadkiina wuu raacaya ka labaad yani markaasi oo xadiikii wuxuu leeyahay duruq fara badan buu leeyahay kama laazimayso in sanadkii la qadxiyey matnigiina in la qadxiyo ama matnigi in la qadxiyo kama laazimayso sanadkii in la qadxiyo marka maxaa farq udhexeeya inuu hal sanad leeyahay iyo inuu leeyahay hal sanad wax ka badan markuu leeyahay hal sanad wax ka badan ma talaazumayaan midkood haddii wax laga sheego oo la qadxiyo kii kale inuu raaco laakiin hadduu leeya hal sanad maxaa islaazimaya haddii matni la qadxiyo sanadkii uu raacaya haddii la qadxiyo sanadkiina matnigiina uu raacaya haddii matni la qadxiyan sanadkii waa raacaya wa waxaa lagu magacaabaa alkhabaru alwaaqicu fiihi alwahmu khabarka wahmigu ku dhacay ismootiisku almucalu baa la yidhaahdaa waalmucalna waa la yidhaahdaa wa huwa yani markaasi mucalku min akhmad culuum alxadiid xadiidka culuumtiisa waa midka ugu marka ugu qarsoon weeye laa yudrikuhu ma haleelayo oo ma ogaanayo ilaa man rasaqahu allaahu cid ilaahay ku arsaaqay mooyaane dihnan haaqiban dihni iyo maskax xeel dheer qof ilaahay siiyey mooyaane ayib wailaacan waasican yani iilaac iyo taalacasho ballaaran la taalacday bimaraatibi ruwaati ruwaadda maraatibtooda iyo manaasishooda wa bilmutuuni iyo mutuunta muu yeelay yani eh, xadiidka lagu cileeyo yani markaasi wahmiga iyo ismootis u dhacay mucal baa la yidhaahdaa waana anwaacda xadiidka midka ugu qarsoon weeyaan cidda haleeli karta oo cilladaas soo saari kartana waa cid ilaahay uu ku arsaaqay maskax markaasi weyn maskax ballaaran yani markaa faham yani markaasi waasaca oo markaas uu u leeyahay maraatibta xadiidka iyo ruwaadda iyo mutuunta labaduba miaal wahmi fi sanad wahmi sanadka dhacay wa huwa hayru qaadixi isagoo marka weliba xadiidkan dhaawacayn waxa weeye xadiiu yacla ibni cubayd atanaafusi axadu rijaali saxiix waa ragga ay ka soo wariyaan nmarkaasi kutub markaasi asixa kutubta soo warisa xadiita saxaaxa ayaa wax ka soo warisa wuxuu ka warinayaa yacla ibnu cubayd can sufyaan aلthawri buu ka warinaya sufyaanna can camr ibnu dinaar can ibni cumar radi allahu canhuma can الnabiyi sal اllah alay slam albayicaani bاlkhiyaar alxadii ee akmil xadii waa xadiiska macruufka ahaa fawahima yacla ibnu cubayd wahmi ismotis wuxuu ku dhacay yacla ibnu cubayd calaa sufyaan ayuu marka ku wahmiyey fii qowlihi camar ibnu dinaar meeshii cabdulahi ibnu dinaar bay ahayd ayuu camar ku bedelay wainama almacruufu sida la yaqaano waa inama macruuf min alxadii xadiika midka lagu yaqaano waxa waye sufyaan can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar radi allahu canhuma marka qaala ibnu maciin ibnu maciin wuxuu yidhi yacla ibnu cubayd daciifun fi thawri thawri marku wax ka warinaya waa daciif iqatun fii hayrihi hayrkii marku ka wari waa iqa weyaan ayib xadiikan marka wahmi baa dhacay xagga sanadka waxaa lasku qalday laba nin mid waa cabdulahi ibnu dinaar midna waa camar ibnu dinaar sufyaan athawri wuxuu wax ka wariyaa cabdulahi ibnu diinaar marka ninkii ka warinaya sufyaan oo ardaygiisa ah yacla ibnu cubayd baa wuxuu mooday shaykhiisa oo sufyaana ah cidduu ka warinaya inay tahay camar mana ahana waa cabdulahi ibnu diinaar marka wahmi baa ku dhacay wahmiga noocaasana xadiidkii qaxi ku keeni mayo limaada lianna eh, cabdulaahi yani markaasi ibnu diinaar iyo camar ibnu diinaar labaduba waa laba ninoo markaa iqaada weeyaan mar haddii labadu iqaada yihiin in nin nin lagu bedelay wax markaasi dhiba ka imaan mayso ibnu maciinna wuxuu yidhi ibnu ubayd yacla ibnu cubayd sheekha la yidhaahdo waa markuu wax ka warinayo thawri waa daciif laakiin markuu wax ka warinayo hayrkii waa iqo oo waxaa rag fara badanoo markay wax ka warinayaan culimmada qaarkood daciif baa laodhanaya markuu sheekh kale ka warinay maxaa laodhanaya waa iqa laodhanaya wahaakada wmiaal wahmi fi matni wahmi dhacay matniga waxa weye xadiid abi saciid ibn abi maryam can malik can izuhri عن anas radi الله عنه marfuucan لا tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu yani hasnicina hasxasdina hasku daba jeedinina yani markaa ha tartamina adduunyada ha ku tartamina faqowluhu laa tanaafasuu adhalahu fi lxadiid ibn abi maryam adhalahu wuxuu dhex geliyey fi lxadiid ibn abi maryam min xadiiin aakhara wuxuuna ka soo qaaday kale limaalik can abi zinaad can acraj can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan iyaakum wadanna faina danna akdab alxadiid wlaa taxasasuu wla tajasasuu wla tanaafasuu wla taxaasaduu wاlxadiiثaani muttafaqu calayhima ayib xadiika hore xadiidka hore yani markaas ayaa waxaa lagu daray xadiikaasi hore ayaa waxaa lagu daray lafdiga walaa tanaafasuu walaa tanaafasuu marka kuma jirto walaa tanaafasu waxay ku jirtaa xadiidkan dambe maalik can abi zinaad can araj can abi hurayrata iyaakum wadanna xadiikaasay lafdigan walaa tanaafasu ku jirtaa marka maxaa lagu daray xadiidka hore ayaa lagu daray xadiid aysan ka mid ahayn baa lagu daray bimacnaa waa lafdi ama jumlo in lagu siyaadiye xadiid kale aysan ka mid ahayn waxay noqonaysaa wahmun bay noqonaysaa miaal wahmi fi matn wa xadiiu abi saciid ibn abi maryam can maalik can الzuhri can anas radi allaahu canhu marfuucan laa tabaaqaduu walaa taxaasduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu faqowluhu walaa tanaafasuu oo xadiikan ku jirta adhalahu fi lxadiii xadiika waxaa dhex geliyey ibnu abi maryam ayaa dhex geliyey xageebu ka soo qaatay min xadiiin aakhara xadii kale u ka soo qaatay xadiikaasi sanadkiisu muxuu ahaa waa limaalik can abi zinaad abi zinaad waa cabdullahi bnu dakwaan can acraj cabdiraxmaan ibn hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan iyaakum wadanna weyaane taad waa zaa'id weeye iyaakum wadanna iyaakum wadanna yani waxaan u kala digaya idinka iyo malahaan u kala digayaa fa ina danna maluhu akdab alxadiid wax la sheego asaga ugu been badan walaa taxasasuu yani markaasi hasdabagelina walaa tajasasuu yani markaa hasjaasusina bimacnaa hasbasaasina walaa tanaafasuu ay fi dunya ha ku baratamina adduunka walaa taxaasdu hasxasdina wlxadiiaani labada xadii muttafaqun calayhima waa isku waafaqay hayra lafda walaa tanaafasu rawaaha muslimun faqad imaam muslim baa keligii soo wariyey wlwahmu wahmigii marka hadda wuxuu loo tusaaleeyey wahmun fi lmatni wahmun fi sanad wlwahmu wahmigu yucrafu waxaa lagu gartaa bitafarud iraawi raawigu markaasi inuu la gaar noqdo wa bimukhaalafatihi hayrahu hayrkii inuu khilaafo ayib maa qaraa'ina tadum ila dalik maca qaraa'in calaamado tadumu ilaa daalika arrinkaasi yani ku biiraysa ayaa lagu garanaya wahmiga waxaa lagu garanaya raawigu inuu markaasi la gaar noqdo oo cid kaloo soo warisay la waayo o iyo inuu khilaafo cid yani markaasi culimmadii kale say soo wariyeen ama ruwaadii kale si aan ahayn asagu inuu usoo wariyo ayb iyadoo markaa qaraa'in kale ay sii xoojinayaan tafarudkiisaas wariiqu jidka ilaa macrifatihi yani markaa garashadiisu ay ahaatay waxaa weye ariiq lagu ogaan karo wahmigaas jamcu uruqi alxadiii xadiidka in la jamciyo weeyaan uruqdiisa ayb wanadaru in la eego fi ikhtilaafi ruwaatihi ruwaaddu iskhilaafkooda fi dabdi waliqaan ay isku khilaafsan yahin xagga dabdiga xifdiga iyo itqaanka marka la soo aruuriyo ruwaadda iyo asaaniidda xadiidka ku soo arooray markaasa waxaa soo baxaysa yani cidda wahmiga u ka dhacay iyo markaa meesha wahmiga u dhacay wariiqu wadada ilaa macrifatihi yani marka ay ahaatay garashada la garanayo wahmigu waxa weeye jamcu uruq xadiii xadiika uruqs in la jamciyo macnaa asaaniidiisii wanadaru in la eego fi ikhtilaafi ruwaati ruwaadisa iskhilaafkooda ay isu khilaafsan yihiin fi dabdi walitqaani oo markaasi waxaa la eegaya keebaa dabdi badan keebaa itqaan badan keebaa laga dabdi badan yahay taasaa markaasi lagu ogaanaya qaala cali bnu madiini cali bnu madiini wuxuu yidhi raximah albaabu baabku ida lam tujmac uruquhu haddii aan la jamcin urudiismana asaaniiddiisa lam yatabayan khaauhu khaiisu ma caddaado bimacnaa xadiikan cilladu ay ku sugan tahay oo aad doonaysa inaad ogaato cilladiisa baabka uu ku saabsan yahay haddii aadan soo aruurinoo meel aadan isugu keenin asaaniiddiisa kuu soo bixi mayso yani haladkaa ku sugan albaabu baabka yani xadiikan uu ku soo arooray cilladu ay ku sugan tahay ida lam tujmac turuquhu haddii aan la jamcin duruqdiisa iyo asaaniiddiisa lam yatabayan khata'uhu khata'iisu markaasi ma caddaanayo asababu saabic sababka toddobaad wuxuu noqonayaa mukhaalafatu raawi liiqaat raawigu inuu khilaafo iqaadka inuu khilaafo wa tatadaman waxay koobsanaysaa almukhaalafatu mukhaalafadii waxay koobsanaysaa sittata anwaacin lix nooc bay koobsanaysaa lix nooc baa soo hosgelaya mukhaalafadaas kow almudraj mudrajki baa soo hosgelaya bifatxi raa maakhudun waxaa laga soo qaatay min adrajtu shaya fi shay idaa adhaltahu fiihi shaygii baan shaygii dhexgeliyey idaa adhaltahu fiihi wadamantahu iyaahu aad dhexgeliso wa huwa mudrajku nowcan laba nooc weeye alawalu midka hore mudraj lisnaad waa sanadkii markaasi in wax la idraajiyey macnaa wax lagu daro wa huwa mudraj lisnaad maa weeye uyira siyaaqu isnaadihi la bedelo isnaadku aabku marka hore udhignaa sanadku qaabku udhignaa in la bedelo ayaa waxa laohanaya mudraju lisnaad xadiidku sanadkiis suu ahaa in la bedelo baa waxaa laohanaya waa mudrajun fi lisnaad ayib alawal kan hore waxa weeyaan mudraj lisnaad sanadku idraaj lagu sameeyo wa huwa mudraj lisnaad maa kii weeye guyira la bedelay siyaaqu isnaadihi isnaadkiisu yani marka siduu ahaay sidii marka hore loo sheegay in la bedelo ayaa waxaa loo yaqaanaa magacaas wa min suwarihi waxaa ka mid ah an yakuuna cinda araawi xadiiaani raawigu inuu in markaasi laba xadii uu hayo biisnaadayni mukhtalifayni labada xadiioo laba sanadoo iskhilaafsan leh fayarwiihima wuxuu ku warinaya biaxadihima midkood buu ku warinaya aw yarwii axadahumaa midkood wuxuu ku warinayaa bisanadihi sanadkiisa alkhaasi bihi gaarka u ahaa wayaziidu fiihi min alxadii alaakhari xadiidka kale wuxuu oga darayaa hayan waxbuu oga darayaa ayib waxaa ka mid suwarka idraajka isnaadka maalan raawi baa wuxuu hayaa laba xadiid oo midka sanad gaara leh labada sanad yani markaasi isku mid maaha labada xadiidba wuxuu isugu keenayaa hal sanad fayarwiihimaa biaadin biaxadihimaa hal sanad buu isugu keenayaa ayib ama waxay noqonaysaa labada xadiid oo mid kastaba sanad gaara leh midba wuxuu ku warinaya sanadkiisi uu lahaa ayib kii kale ayuu intuu wax ka soo qaado wax ka mid a ah, ayuu kan ku daraya marka marka qaybtaas uu ku darayo mudrajun fi lisnaad bay markaa noqonaysaa ayib wa suwarihi waxaa ka mid a ah an yakuuna inuu yahay cinda raawi xadiiaani xadiiaankaasoo biisnaadayni mukhtalifayni ku sugnaaday laba sanadoo kala duwan fa yarwiihimaa araawi raawigi baa soo warinaya labada xadiid baxadihimaa ay baxad isnaadayn buu kusoo warinaya aw yarwi axadahumaa labada xadiis mid ka mida ah wuxuu kusoo warinaya bisanadihi alkhaas bihi sanadka isaga gaar u ahaa wayaziidu fiihi wuxuuna ooga kordhinayaa min alxadii alaakhir xadiidka kale shay-an wax ka mida ah. dhammaantiis maaha wax ka mida ah ku daraya wa minha waxaa ka mida suwarka idraajka an yakuuna cindahu cinda raawi raawiga agtiisa inuu ku sanadkiisi wata ilaa arafan minhu ay min almatni araf ka mida ah matniga mooyaane fainahu arafkaasi cindahu asaga agtiisu ku sugan yahay biisnaadin aakhara sanad kale fayarwiihi xadiikii buu warinayaa taaman xaalo mid dhammaystiran bilisnaadi alwal ayuu ku warinayaa ayib waxay noqonaysaa xadii ayuu ardaygii sheekhiisii ka qaatay xadii buu ka qaatay ardayguu sheekhiisii sanad buuna kaga qaatay laakiin qayb ka mid ah xadiikaasi qayb ka mid ah ayaa wuxuu ku qaatay sanad kale marka muxuu samaynayaa qaybtan dheeraadka ah oo sanadka labaad uu ku qaatay intuu soo qaado wuxuu dhex gelinayaa xadiikii hore marka maxaa la doonayay inuu xadiikan wariyo sanadkana ku wariyo intana ka saaro intana uu ku wariyo sanadkeedii soo waadix maaha marka muxuu samaynayaa intuu sanadkii wariyo ayuu intii gaarka ku aatay sanadka gaarkana mxuu samaynaya wuu ku daraya marka waa idraajun fi sanad bay noqonaysaa wa minha waxaa ka mid a ah an yakuuna cindahu ay cinda raawi matnun matni buu hayaa matnigu maala waa inama nacmalu biniyaat maala biisnaadin yani matnigaasoo biisnaadin yani markaa sanad wata ilaa arafan minhu matnigu matniga qayb ka mida mooya araf ka mida mooyaane fainahu arafkaasi cindahu ay cinda raawi raawi agtiisuu ku sugan yahay laakiin biisnaadin aakhar sanad kale ku soo wariyey arafkaas ayib fa yarwiihi raawigi wuxuu soo warinaya xadiidkii taaman xaalu iyo mid dhammaystiran bilisnaadi alawali sanadkii hore ayuu ku soo wada warinaya maxaa marka dheeraad ku ah qayb baa dheeraad ku ah ayib wa minha waxaa ka mid ah an yasmaca alkhabara khabarka inuu ka maqlo can shaykhihi shaykhiisu ka maqlaya xadiidkii fayasmacuhu canhu sheekhiibuu ka maqlayaa canhu yani shaykh biwaasita waasituu kaga maqlayaa uma yarwiihi wuu werinayaa xadiidkii raawigi baa werinaya taaman xaalu yahay mid dhammaystiran oo markaa darafkiin uu la socdo maxduufa alwaasita iyadoo markaasi ay xadfan tahay waasitadii tii hore u dhowdahay waxa weeye xadiidkani sheekhaadaa kuu sheegay maala xadii inama alacmaalu binniyaat sheekhayga baad ka maqashay laakiin wainamaa likulli imri'in maa nawa arday baa kaaga sheegay sheekha sheekhu inta kaleu kuu sheegay laakiin inta kale intaasi wainamaa likulli imri'in maa nawa arday aad simantihiin baa kuu sheegay oo yuu ka sheegay sheekhii marka intaa marka laga reeba xadiidka sheekhadaa toos oga maqlay laakiin qaybtan yaa kaaga sheegay arday baa kaaga sheegay sawaadix maaha marka muxuu samaynayaa markuu warinayo intiina wuu ku darayaa waasitadiina ma sheegayo oo markaasi u sheega isaga ma sheegayo soo waadix maaha marka wuxuu noqonaya idraajun fi buu noqonaya oo minha waxaa ka mid ah an yasmaca alkhabara khabar inuu maqlo can shaykhihi shaykhiisuu ka maqlaya ilaa arafan minhu qayb ka mida ah mooyaane waa sida maala inama alacmaalu wainama likulli mrin ma nawa fayasmacuhu arafkaasi wuu maqlaya canhu can shaykhu ka maqlaya laakiin toos miyooga maqlay maya biwaasitatin waasiduu kaga maqlayaa bimacnaa cid kalaa sheekha oga sheegaysa oga soo warinaysa uma yarwiihi raawigii baa warinaya xadiikii taaman xaaluhe mid dhammaystiran oo darafkiinuu la socdo ayib maxduufayn waasiatay asagoo xaal yani marka uu yahay mid la xadfay waasitadii marka sida saxda marka maxaa la doonayey inuu sheego xadiikaas uu ka reebo darafkaas bisanadihi ku sheego darafkanna inuu sheego bish bilwaasita uu ku sheego minha waxaa ka mida idraaj fi isnaad an yasmac alkhabara khabarka inuu maqlo can jamaacatin koox buu ka maqlayaa kooxdaasoo mukhtalifiina iskhilaafsan fii isnaadihi xadiidka sanadkiisa fayarwihi wuu kaga warinaya khabarkii canhum xaggoodii biitifaaqin isku waafaqsanaan min hayri an yubayina ikhtilaafahum asagoo marka aan caddaynayn inay iskhilaafsan yihiin ayib tanna maxay noqonaysaa ninkan wuxuu leeyahy maalan afar sheekh buu leh afar sheekh ayuu leh afartaba xadiid buu ka maqlay aartuba xadii buu ka maqlay xadii maala inama acmaal biniyaad buu ka maqlay aartuba aartu marka mid kasta sanad gaaru leeyahay oo sheekhan markuu ka wariyo sheekhaa sheekh kalu ka warinaya wahaakada waa silsilad kanna waa silsilad kanna waa silsilad marka waxaa la doonaya markuu warinaya xadiidka inuu mid kastaba xadiid ka wariyo laakiin bisanadii uu kaga wariyo muxuu samaynaya marka waxba hal meel buu isugu keenaya yajmac alasaniid fii makaanin an yasmaca alkhabara khabarka inuu ka maqlo xadiikii can jamaacati mukhtalifiin waa culimmadiisii dhowr sheekho kala duwan buu ka maqlay fii isnaadihi ay bisanadihi xadiikii isagoo sanad wataa nin kastaba sanad gaar u ah ayuu kaga maqlaya yani raawigani yani sheekh kasta uu ka warinayo sanad buu kaga maqlaya xadiikii fayarwiihi raawig wuxuu warinaya fayarwi raawi wuu warinaya raawigii xadiikii buu warinaya canhum culimmadaasuu ka yani dhammaantood hal sanad buu kaga warinayaa min hayri an yubayina isagoon caddaynin ikhtilaafahum inay iskhilaafsan yihiin oo kana sanad uu leeyahay kana sanad uu leeyahay oo wuxuu odhanayaa akhbaranii muxamadun wa caliyun wa xusaynun wa marka waxaa la doonayey markuu saa u sheego inuu marka xasanna sanadkiis taxo kana sanadkiisi kana sanadkii kana sanadkiisi marka muxuu sameeyey markuu dho akhbaranaa xasanun wa xusaynun wa caliyun uu yidhaahdo mid ka mida ah sanadki raacina waaxid ka mid ah muxuu ka tegey marka saddexdii kale asaaniidood meshuu ka saaray jamacahaa fii isnaadin waaxid idan hada idraaju fi isnaad ayib wuxuu sheekhu waani mudraj lmatni nooca labaad waxaa weeye idraajun fi lmatni wa huwa maa kii weeye udkhila la geliyey fii matnihi matnigiisa shayun aakhar maa udkhila fii matnihi waa midka matnigiisa la geliyey oo waduma ilayhi lagu soo daray maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn xadiika bilaa faslin iyadoo markaa aan la kala faslin xadiikii iyo waxaan la socda walaalibu sida aalibkan waxa weye walaalibu sida haalibka wuquucu lidraaji aakhir alkhabar sida haalibka waxa weyaan wuquucu idraaji idraaj inuu dhacayo aakhir alkhabari khabarka aakhirkiisa wuquucuhu dhicitaanka u dhacayo idraajku awalahu khabarka awalkiisa ayaa agtaru ka badan min wasatihi dhexdeed inuu dhaco halkana shekh wuxuu inoogu sheegayaa yani waa xadiikii matnigiisi in wax lagu siyaadiye weeyaan waxaan ka ahayn ayadoo marka aan kala soocaynin haddii la kala sooco marka waa iska cadahay oo hadalkan dheeraadka ah loo nisbeeyo ciddii lahayd taas waa waadix weeye laakiin marka aan la kala faslinin ayaa wuxuu noqonaya idraajun fi lmatni ayb idraajku wuxuu dhacayaa xadiika akhirkiisa wuxuu dhacayaa awalkiisa wuxuu dhacayaa wasadkiisa laakiin yani markaas sida haalibka waxa weeye inuu aakhirka dhaco oo marka xadiiska la dhameey in wax lagu darsado awalkana waa dhacaya aakirkana waa dhacaya waani mudraj matni w huwa mudraj matni maa kii way udkhila la geliyey fii matnihi oo waduma ilayhi lagu daray maa laysa minhu waxaan ka ahayn bilaa faslin yani marka kala saarad la'aan wاlhaalibu sida haalibka waxaa weeye wuquucu idraaji idraajku inuu dhacayo aakhir alkhabari khabarka aakhirkiisa wwuquucuhu inuu dhaco idraajkii awalahu awalu sanad ayaa akaro ka badan min wasatihi inuu dhaco dhexda sanadka dhexda markaasi matniga min amilati waxaa ka mid ah maa rawaahu lkhaiibu min ariiqi abi qaan washabaabah can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan asbiqu lwuduu weylu lilacqaabi min annaar faqowluhu asbiqu lwuduu lafdigaasi mudrajun waa mudraj waa lagu dhex daray mudrajun min kalaami abi hurayra waxaa markaa laga keenay hadalkii abu hurayra radi allahu canhu faina albukhaariya bukhaari rawa alxadiia xadiidkii buu wariyey min ariiqi aadam ibn abi iyaas ayuu ku soo wariyey can shucba can maxamed ibn ziyaad can abi hurayrata qaal abu hurayra odhanaya asbiqu اlwuduu faina abalqaasima sala اllahu alيه wasalam qaal weylu lilacqaabi min annaar yacni idraajkan xadiikan ku sugan waa asbiqu اlwuduu waxaana ku daray abu hurayra waxaana ku ogaanay imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala ayaa soo wariyey ayadoo markaa min qowli abi hurayra qaala asbiq lwuduu marka qaalayaa odhanaya waa abu hurayra kadib marka abu hurayra wuxuu ka dambaysiiyey faina abalqaasima qaal waylun lilacqaab marka hadalkii nebi maxamed sal slam wuxuu ka bilaabanaya waylun lilacqaab buu ka bilaabanaya asbiq lwuduuna yaa leh asbiq lwuduu waxaa leh waa min kalaami abi hurayra weeyaan ayib marka waa idraajun fii awal isnaad buu noqonayaa idraajun fii awal Eh, imaam اkhaiib wuxuu yidhi markuu xadiiska sheegay eh, wahima abuaan abuqaan baa wahmi ku dhacay washabaaba ibnu sawaab fii riwaayatihima hada alxadiia xadiikan warintay ka wariyeen can shucbata cala maa suqnaahu sidii markaasi aan u sheegnay waa sida hore yani oo markii yani sidan loo dhigo wmin amilati ma rawahu اlkhaiibu min ariiq abi qaan wshabaaba can shucba can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata sidaa marka loo eego maxaa loo malaynaya waxaa loo malaynayaa inuu yahay min kalaami man min kalaami rasul sal slam laakiin sidan dambe muxuu noqonaya waa iska cad yahay inuu yahay min kalaami man min kalaami ah abi hurayra wa min amdilati waxa ka mid ma rawahu alkhatiibu min ariiqi abi qatan washabaabah can shucba can maxamed bn ziyaad can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan asbiqu lwuduu'a waylun lacqaabi min annaar faqowluhu asbiqu lwuduu'a mudrajun min kalaami abi hurayra radi waxayna ka mid tahay hadalkii abu hurayra radi allahu canhu faina bukhaariya imaam albukhaari rawa alxadiia xadiidka wuu wariyey min ariiqi aadam ibnu abi iyaas can shucba can maxamed ibnu ziyaad can abi hurayrata qaal asbiqu lwuduu abu hureyre wuxuu weysada ku xildheeraada faina abalqaasim yani marka abulqaasim oo nebi maxamed sal slam waa kunyadiisii weeye qaala wuxuu yidhi abulqaasim waylun lilcaqaabi min annaar wa qaala alkhaiibu bacda dikriha alxadiid khaiib baqhdaadi wuxuu yidhi markii uu sheegay xadiidkan wahima waxaa qaldamay abu qaan wa shabaaba ibnu sawaar fii riwaayatihima riwaayaday ka wariyeen fii riwaayatihima hada alxadii warinta ay warinayaan xadiidkan ay ka warinayaan can shucba calaa maa suqnaahu saan u soo sheegnay oo laga dhigayo yani markaa asbiqu lwudua min kalaami nabiy sal slam waa qalad xaggooda ka dhacay weeyaan